bsmi illaahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamed wعlى alihi وsaxbi wslm aجmaciin ama bacdu waxaan soo haynay kitaabkii riyaad الصاalixiin min kalaami sayidi اlmursaliin lilimaam الnawowiy raximah اllahu tacaala qaala alimaam abu zakariya yaxya bnu sharafin الnawowiy raximah llahu tacaala baabu bayaani ana asunata ida qiila lilmustaadini man anta an yaquula fulanu fayusamii nafsahu bima yucrafu bihi min ismin aw kunya bima yucrafu bihi min ismin aw kunyati wa karaahati qowlihi ana wanaxwiha wa karaahatu qowlihi ana wa karaahati qowlihi ana wanaxwaha wuxuu uu baab yahay buu yihi baabu bayaani ana sunnata caddayn la caddeeyo sunnadu idaa qiila haddii la yiraahdo lilmusta'dini <clears throat> qofka musta'dinka ah ee idinka weydiisanaya guriga soo gargaraacaya haddii la yiraahdo man anta kumaa tahay adigu an yaquula inuu yiraahdo fulaanun ana anigu fulaanun hebel baan dhahay <clears throat> fa yusamii wou magacaabayaa nafsahu nafsadiisa magacaabayaa bimaa buuna ku magacaabayaa yucrafu bihi lagu aqoonsanayo oo min ismin magac ah ow kunyatin kunya ah wa karaahati qowlihi iyo baabu bayaani karaahati qowlihi iyo cadayn la cadaynayo in la nacay qofka oraahda uu oranayo ana <clears throat> aniga wanaxwaha iyo wixii lamida halkan sunno kale ayaana laga barayaayo sunnadaas waxa ay tahay qofka istiidaanka weydiisanaya haddii la yiraahdo qofka istidaanka weydiisanaya weydiisanayo la yiraahdo qofka isti-idaanka weydiisanayo haddii la yiraahdo yaa tahay man anta waa kuma qofka garaacaya albaabka haddii la yiraahdo sunnadu waxaay tahay inuu magaciisa sheego hebel hebel inuu yiraahdo amase kunyo lagu garanayo abuu fulaan uu yiraahdo ama naanays hadda uunan diideynin ama aan xumaynin inuu sheego uu yiraahdo wax un lagu aqoonsado waa inuu sheego waxaa la nacayaa inuu yiraahdo yaa waayo marka la yiraha aniga inuu yiraahdo maxaa yeeley aniga qof kastaa waa ku surtoodaa oo waa aniga can anasin radia allahu canhu fii xadiidihi xadiidkiisii almashhuuri ee caanka ahaa fil israai israaga yani dhexdiisa ku caan baxay qaala waxa uu yihi qisadii israha qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxa uu yihi huma sacida bii waxaa ila koray jibriilu jibriil ila samaai samaduu ila koray ila samaa idunyaa samada adduunyado ila koray samadan dhow yacni oo adduunyada xaggeeda dhow fastaftaxa markaasuu furid dalbay fastaftaxa waa furid dalbay <clears throat> faqiila waxaa la yihi man haadaa kan waa kuma qaala jibriilu jibriil buu yidhi waxaa laga qaadanayaa marka jibriil markii la yidhi man anta waa kuma adiga markaas yaa markaasuu yidhi man haadaa kan waa kuma jibriil waxa uu yihi qaala jibriilu magaciisu sheegay marka magaciisa sheegaa sunnaa marka qiila waman macaka yaa kula jiro qaala muxamadun muxamed ayuu yihi aniga iyo isaga ima dhihin uma sacida ila samaai samada ayuu koray athaaniyati labaad wathaalithati tan saddexaad waraabicati wasaa'irihina iyo intii soo hartay wayuqaalu waxaa la dhahayaa fii baabi kulli samaain in albaab kastasamo kasta albaabkeeda man kan waa kuma fayaquulu isaguna wuxuu dhahayay jibriilu mutafaqun calayhi marka magacaaga inaad sheegto waa kuma hebel inaad tiraahda mutafaqu calayhi wacan abi darin radia allahu canhu qaal kharajtu leylatan habeen baan baxay buu yihi min alayaalihi habeenada ka mid ah faidaa rasuulullaahi rasuulka waaba isaga oo sala allahu calayhi waalihi wasalam yamshii ou soconayo waxdahu keligii habeen habeenada kamidaan baxay rasuulka oo keligii soconayaan arkay fajacaltu waxaan gudagalay amshii inaan soconaayo fii dilli lqamari dayaxa hooskiisa inaan ku soconayo yani dayaxii habeen wuxuu ahaa dayax jiray oo iftiin ah. marka dayax hoostiisan ku soconaya <clears throat> faltafata waa milicsaday nabiga fara-aanii wou i arkay faqaala waxau yihi man haadaa kan waa kuma faqultu waxaan ihi abuu dar waa abuu kani waa abuu baan dhahay alxadiid mutafaqun calayhi waxaa laga qaadanaya marka man haadaa markii la yihi isaguna wuxuu yihi abuu dar magaciisiibau sheegay kunyadiisiibau sheegay lagu garanayo sunadii marka waa taas <clears throat> wacan ummi hani radia allahu canha qaalat waxaay tiri ataytu nabiya nabigaan u imid sala allahu caleyh waali wasalam wahuwa isagoo yaqtasilu qubaysanaya wafaatimatu faatimana tasturuhu ay asturayso yacnii nebigii waa qubaysanaya faatimana mara ayay nebiga ka xijinaysa si aynan dadka u arkin waa maalinkii uuma ka furtay nabiga sal ly salam fa qaala waxauu yihi man haadihi tani waa tuma faqultu waxaan idhi ana ummu haani ana aniga ummu haani ummu haani weeyaan muttafaqun calayhi ummu haanina cali bay la dhalatay marka waxaa laga qaadanayaa xadiidkan isaga in la jamcin karo labada oo anada keligeed unbaa la diidan yahay ee ana iyo hebel haddaa isku darta dhib ma laha haddaad tiraahdid man anta haddii lagu yiraahdo mman man huwa ama man haadaa qofkii inuu yiraahdo marka ana magaciisa oo sheega kadib ana muxamedun ana fulaan waa banaan iyada mar hadduu ana iyo magaci isku daraayo laakiin waxaa la kahday ee la diidayo waa ana keligeed oo faqad ah aniga keliya unbaa la diidaya maa dadkuna waa u badan yihiin waa kuma marka la yiraahdo yaa waayo marka war wax garaacaya yaa waayo markaas wuxuu kuleeyahay ana aniga aniga aniga nacam aniga marka ma ahan aadaabtu saas ma aha iyada maxaa yeele waxa adiga lagu weydiinayo waxay tahay in lagu garto oo hadhow qof haddii de markaa ama lagu idmo ama aada iska tagto kuwa kalo wax kaloo ka daran waxay tahay yaa waayo marka la yirahdo war fur buu leeyahay nacam taasna ma fiicna iyadana nacam ayb waxaasoo dhan marka man anta waa kuma hebel inaa isbarta yani magacaaga iska sheeg nacam xataa hadday ehelkaaga aada guri u gargaraacdo yaa waayo eh, magacaaga sheeg un nacam <clears throat> muttafaqun caleyh wacan jaabirin radia allahu canhu qaal ateytu nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabigan u imid buu yidhi faqadimtu lbaaba fadaqaqtu lbaaba albaabkii baan garaacay faqaala waxau yihi man daakan waa kuma faqultu waxaan ihi ana aniga ayaan ihi magac ma sheegin marka faqaala nabigu waxau yihi ana ana ayuu yihi marka kaanahu waaba isaga oo karihaha nacay sida isagoo dhibsanayo kale nabiga ayuu wuxuu yihi ana ana ereygii buu ku celceliyey yani kaanahu inuu dhibsaday laga fiican yahay marka muttafaqun calayhi baabka hadda marka waa kaas magacii mar la sheegay mar kunyadii la sheegay iyo mar ana iyo magacii laysraaciyey intaas waa sunno wixii ka soo haray ana keligeedna inay karaaha ay tahay oo laga fiican yahay buu kuu sheegay tarjamadii iyo axaadiidtii tarjamadii iyo axaadiidtii waad isku haysataa marka waa inaad ku camal fasho baabu istixbaabi tashmiiti alcaatisi midkii hindhisay farax gelintiisii goorma laakiin idaa xamid allaha tacaala hadduu alla ammaano hadduu alxamdu lilah yira waa hindhisay markaasuu yihi alxamdu lilah waxaa adiga lagaa rabaa marka tashmiit waxaa la yihaha inaad farax geliso see ku farax gelinaya marka alxamdu lilah markuu yihahdo yarxamuka allah inaad tiraahd yarxamuka allah allah kuu naxariisto asna muxuu dhahayaa marka yahdiikum allah wayuslixu baalakum allah idin anuuniy qalbigiina alla xaalkiina allah wanaajiye xaalkiina sidaabuu dhahayaa taas marka iyada waa taasa caadisku marka marka hindhiso e oo alla ammaano markaa unbaasaa la dhahayaa marka sidaa saas xukunkeedu marka waa maxay qofka hadduu alxamdu hindhiso ee alxamdulilah u yiraahdo fardu kifaaya miyaa oo hadday maanta hadda hadduu qof hindhiso alxamdulilah u yiraahdo qaar annaga nagamid ah, hadday a hadday dhahaan dembigii ma naga dhacaa oo yani waajibkii ma la gutay mase qof walbou nagamida ah inuu yarxamuka allah uu yidha axaadiidta qaar waxaa soo aroortay macnaha dambe tusayso qof kasta inuu yarxamuka allah dhaho ee maqlo ninkaas wa karaahati tashmiitihi farax gelintiisana cid la nacay idaa lam yaxmed illaaha tacaala hadduunan alla ammaanin hadduusa alxamdu lilah dhehin waxbaa farax gelin laiskaga aamus adna naca bacdi lculamaa marka waxaa ibnulmubaaragan umalayna waxay kasoo guuriyaan yani qof baa hindhisay markaasuu iska aamuseen xamadhin markaasuu wuxuu yihi yaa haadaa hebelow maadaa yaquulu lcaatis idaa catasa ninka hindhisa marku hindhisa maxuu dhahaa buu yihi nacam markaasuu yihi alxamdu lilah yarxamuka allah buu yihi labadii marka naseexadii wuxuu isugu daray iyo baraarujintii iyo kulli buu isugu daray nacam ayb marka kale hadduu yiraahdana dhib ma laha wa karaahati tashmiitihi farax gelintiisa la nacay idaa lam yaxmad illaaha hadduunan alla ma hadinin tacaala sareeye wa bayaani aadaabi tashmiiti wa baabu bayaani aadaabi tashmiiti farax aadaabteeda cadaynteeda iyo walcutaasi iyo hindhiska habka loo hindhisayo aadaabta loo hindhisayo iyo watathaa iyo yacni halaaqooshada ama hamaansiga yani qofku markuu afka kala taagayo daalo kale habkii uu yacni u hamaansan lahaa ama u halaaqoon lahaa can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayhi waalihi wasalama nabigu qaala waxa uu yidhi in allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay alcutaasa hindhisyada ayuu jecel yahay wayakrahu waa nacayaa atathaawuba attathaa-uba halaaqadana waa necab yahay fa idaa cadasa axadukum midkiin hadduu hindhisayo hadduu hindhisayo haddii uu hindhiso waxamid allaha alla ou mahadiyo kaana xaqan calaa kulli muslimin muslim kastaa dushiisa waxaa xaq oo waajib ku ah muslimkaas oo samicahu maqlay an yaquula lahu inuu u yiraahdo yarxamuka allah inuu dhaho muslim kastoo maqlaa layiri kanaa marka tusaayo qof kasto in tashmiidka laga rabo laakiin inaad maqasho waa shardiga naam inaad maqasho waana ku dadaali jireen culimmadii hore waatay hadda darsigii hore aan ku sheegno abu daawuud saaxibu sunan biyo ama yacni webi geeskiisa kale ayuu wuxuu ka maqlay nin hindhisay alxamdulilah yiri inuu maqli sii waayey iyou ka baqay markaasuu doon inta dhinacan ka kiraystay webiga ayuu dhinaca kale inta u gudbay bou ninkii yarxamuka allah soo yiri ayb markaasay yiraahdeen ishtara aljanata bidirham dirhamkaas marka jannou ku iibsaday abu daawuud raximahullah an yaquula lahu waxaa waajib ku ah inuu yidhaahdo yarxamuka allah wa ama atathaa halaaqada fa inamaa huwa wax kale mahan isagu min ashaydaani buu ka ahaaday fa idaa tahaa-aba hadduu halaaqooda axadukum midkiin falyarudahu ha celiyo ma stadaaca intuu awoodi karo ha isku celiyo ha celiyo ama gacanta afka ha ku celiyo ama gacantaba ha ku celiyo saa ama saa yani ha celiyo falyarudahu ha celiyo ma stadaaca intuu awoodayo faida fa ina axadakum midkiin idaa tahaa-aba haddii uu halaaqoodo daxika minhu shaydaanu shaydaankiibaa ku qoslo saasuu yihi nabigu sala allahu alayh ali wasalam rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey waxaa laga qaadanaya qof kastoo muslim marka haddaa haddou maqlo qof kaloo hindhisay alxamdu lilah na yiri yarxamuka allah inuu yidhaahdo wacanhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal idaa catasa axadukum midkiin haddii uu hindhiso falyaqul alxamdu lilah ha dhaho walyaqul lahu aquuhu walaalkiina ha uu yiraahdo ou saaxibuhu ama saaxibkiisa yarxamuka allah faidaa qaala lahu hadduu dhaho yarxamuka allahna falyaqul ha dhaho yahdiikum allah allah idin hanuuniyo wayuslixu baalakum ilaahay qalbigii ee xaalkiina ha hagaajiyo rawahu lbukhaariyu wacan abi muusa radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam nabigaan maqlay yaquulu isagoo leh idaa cadasa axadukum midkiin haddii uu hindhiso faxamid allaha fashamituuhu farax geliya oo yarxamuka allah dhaha fain lam yaxmad illaaha haddounan alxamdulilah ha dhihin falaa tushamituuhu ha farax gelinina idinkana yarxamuka allah ha dhihinina idinkana rawaahu muslim ila isagiiba ilaahay ma amaanin mana isagiina ilaahay yani ma ma aanu xamdi noqin wacan anasin radia allahu canhu qaal cadasa rajulaani laba nin baa hindhinseen cinda nabiyi nabiga agtiisa sala allahu alayh waali wasalam fashamata waa farax geliya axadahumaa midkood walam yushamit ilaakhara ka kalena ma farax gelinin faqaala waxa uu yihi alladii midka lam yushamithu ounan farax gelinin cadasa fulaanun hebel waa hindhisay fashamatahu waa farax gelisay wa wacadastu ana waa hindhisay falam tushamitnii may farax gelinin oo yarxamuka allah iguma duceynin faqaala waxa uu yihi haadaakani xamid allaha allow mahadiyey wainaka adigana lam taxmad illaaha adna ilaahay ma mahdinin muttafaqun calayhi marka kan ilaahay ba mahadiyaadin laakin ilaahay ma mahadin adaa is yeelay marka nacam adaa meesha isdhigay marka nacam marka ducada muslimiinta ad qofka in loo aqbalaa laga yaabaa marka inuu yani hadduu hindhisa inuu iska fududaysta ma aha nacam markuu hindhisaayana yani dadka uu ka leexiyo oo uuna dadka dhexdooda yani marka candhuuftiisi iyo waxyaabaha inuuna ku sayrin ummadii codkana hoos oo u dhigo nacam codka yani cirka ku dhejinin wacan abi hurayrata radi allahu canhu qaal kaana rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa idaa cadasa haddii uu hindhisaayo wadaca yadahu aakan gacantiisoo saarayey aw amase thawbahu ama maradiisoo saarayay calaa fiihi afkiisa wa khafada waana raaricinayay codkii aw amase qada hoos buu udhigaayey bihaa iyada hindhisada ugu dhigaayo sawtahu codkiisa shaka raawi raawigii baa ku shakiyay rawahu abu daawuud watirmidiy waqaala xadiidun xasanun saxiix xadiidkan sanadkiisu waa xasan waxaa laga qaadanaya marka aadaabta hindhisada oo waxa ay tahay qofka inuu maradiisa saaro sankii afki saaro ama amasaba yacni ou gacantiisi saaro hadduuna mare u haysanin oo marka codkana hoos oo u dhigo saasuu u hindhisayaa marka ilmihiina waa lagu tarbiyeynaya marka wacan abi muusa radia allahu canhu qaal kaana alyahuudu yahuuddu waxay ahaayeen yatacaadasuuna inay ishindhisinayaan yahuuddu waxay ahayn yatacaadasuuna inay hindhisye iska keenayaan oo ay ishindhisiinayaan cinda rasuulillahi rasuulka agtiisa sala allahu caleyh waali wasalam yarjuuna iyagoo rajaynayo an yaquula lahum inuu u yiraahdo yarxamukum ullah iyagoo markaa rajaynayo inuu nabiga yiraahdo yarxamukum ullah allah idin naxariisto ayb fayaquulu nabigu wuxuu dhahayay yahdiikum ullahu wayuslixu baalakum nacam waxaa laga qaadanayaa gaalku haddii uu hindhiso alxamdu lilahi oo kale uu yiraahdo isagu in la yiraahdo yahdiikum ullahu waysluxu baalakum sasaasaa loogu duceyn allah ku hanuuniyaa laleeyahy nacam rawahu abu daawuud watirmidiyu waqaala xadiidun xasanu saxiixun sidaan uu munaasabka ah, marka laa nuqsaan iyo shadad iyo ziyaado iyo midna male nacam macaasinta diintay kamid mid tahay nacam feri wacan abi saciidin alqudriyi radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama idaa tahaa'aba haddii uu hindhisa axadukum midkiin waxaan ujeedaa idaa tasaacaba haddii uu halaaqoonaayo ama hamaansanaayo axadukum midkiin falyumsik ha celiyo biyadihi gacantiisa ha ku celiyo calaa fiihi afkiisa gacantiisa afkiisa ha ku celiyo fa ina shaydaana shaydaanku yadkhulu waa gelayaa markaas nacam shaydaankii waa gelayaa afkii marka haddii afkii uu galo gudihiibuu u gudbayaa haddii uu gudihii u gudbana qalbigiibuu waswaasinayaa oo shaydaanku maxalkiisu waa sadriga xabadka waay nacam ilaahay waa ka dhahay alladii yuwaswisu xagee waswaasiyaana fii suduuri nnaasi dadka laabahooda xabadka u kaa gelayaa marka xabadka addaxwa qalbigaagina xabadkiiba uu ku yaalaa markaasuu ku waswaasinayaa daacadiibuu kaa cuslaynayaa xaaraantiibuu kugu dhiirigelinayaa isagiibaa kugu tasalludayo awood kugu yeelanayo waxaasoo dhan markaa aadaabtan haddii la qaato kulligeed waa yacni aadaabta rasuulka dhammaanteedba waaba xisni qofka yani xijaab iyo yani haduu rabo yani aadaabtan un iska laazima nacam ayb qof inay wax kuu xijaabto uma baahnidba markaas adiga nacam ayb qofna inaad tiraahdo warni xijaab iyo aqri ama xirsixir iyo aqri maba u baahnidba nacam haddii aada marka yani aadaabtaada safarka iyo cuntada iyo jiifka iyo yani hindhisada kulli haddaad ku salayso hadyigii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ayb rawaahu muslim muslim baa xadiidka wariyey shaydaanka dhihin marka shaydaanku see u gelayaa afkan afkan sideebuu u gelayaa ha isdhihin macan maxaa yeele shaydaanku ilaahay wuxuu siiyey tashakul inuu inta yacnii ashkaashiisa inuu inta bedesho ee markaa yacni jirkaaga u dhexgeli karo nabigana waa kii yidhi ina ashaydaana la yajrii min ibni aadama majra dami shaydaanku bani aadamku wuxuu uga socdaa xididada dhiigga ku socdaan halkaas isaga yaraantiisa waa geli karaan ayb marba si unbau qofkii ugu imaana halba xaalad baabu istixbaabi lmusaafaxati isgacangelintii sunanimadeeda cadeynteediibuu ubaabihay cinda liqaai marka la kulmo cinda alliqaai marka la kulmaayo wa bashaashati lwajhi iyo wejigii yacni bashaashnimadiisii furfurnaantiisii wa taqbiili yadi rajuli ninkii gacantiisii dhunkashadiisii asaalixi ee saalixa ah wanaagsanaa wa taqbiili waladihi qofka inuu ilmihiisa dhunkado shafaqatan liajli shafaqati naxariis darteed inuu u dhunkado wa mucaanaqati alqaadimi midka soo galaayo ee safar kasoo gala in la qoor qooraysto <clears throat> mucaanaqadii marka waa isqooraysi yani in yani xabadka laysa saar saaro min safarin kasoo galay wa karaahiyati linxinaai iyo wa karaahiyati linxinaai inxinaa foorarsi in la nacay la karaahaystay qofka inuu qof u foorarsado rukuuc iyo wax lamid oo kale saa u yiraahda nacam ayb intaas oo baabkan u ka hadlaya musaafaxadii sunanimadeeda midigtaa laysku musaafaxeeyaa oo gacan isgelinta waay fadliga kusoo arooray cinda alliqaa'i wabashaashati lwejhi qofka muslimkaa ah weji furfurnaan in lagula kulmo wa taqbiili yadi rajuli saalixi qofka wanaagsan oo kale in gacanta laga dhunkan karo masaladan marka culamada waa isku khilaafeen iyagu bacdi alculamaana sidaan imaamu nawowi bay arkaan gacantii in laga dhunkan karo qofka qofka saalixa oo kale wanaagsan iyo in qofkii gacanta in laga dhunkan karo qaar culimadii kamidan waxay yidhaahdeen maya sababto waxaa ka dhalanaya gacanka dhunkaadka xoogaa inuu soo foorarsado qofka ilaa qofkaad gacantii ka dhunkanaysa intaad gacanti soo qabato kor ma usoo qaadaysid moogtahay nacam laabudda inaad saan tiraahdid nacam marka qaar culimmada kamida ah, sajdatu suqraa bayba ku tilmaameen nacam culimmadii hore waxaa laga sheegay laba ninoo aada isu jeclaayo raggii hore culimmadii hore ahaa midna yacni masaladan banaanaanshadeedu arki jiray hay midna yani wuxuu arkayay yani inaysan banaanayn markii dambaa ninkii yani masalada inaynan banaanayn arkaayey ayaa loo yimid kii waxaa u yimid marka yani arrintan inay banaan tahay uu arkaayay markaasuu gacantii ka dhunkadayo markaas gacantii salaamayo dhunkaday markaasu isaguna wuxuu yihi kii kale marka wuxuu yihi haddii yani <clears throat> idaa kaana alwuddu saasoo kale yani wuddiga iyo kalgacaylka baynanaa fi lqalbi hadduu qalbigii ku jiro on isjecelnahayba falimaada nutcibu labdaana nacam jirka maxaan u daalinaynaa buu yihi nacam oo gacan soo qabo dhunko istaag maxaa dhibkaas wuxuu yihi marka daanba isjecel intaas keliya ku waxayso alaa kullin marka oo masale marka adu saas un kala ah waay nacam oo hadda yani culamada qaarna ay baneen qaarna aysanba ay leeyihiin maya calaa kullin marka ma dhib badna qofka hadduu hadda sameeyo yani ada maxduur sharciyo dembiyaad ku dhacday ma la oran maayo insha allahu tacaala haddii uunan samayninna ka fiican <clears throat> wa taqbiili waladihi cunugiisa inuu dhunkado shafaqatan dhimris iyo naxariis iyo jacayl dartiis inuu ilmaha u dhunkado waalidka yani waaa inuu ilmihiisa yani shafaqay kalgacayl inuu kala dhexeeyo ilmaha naam oo nebiga waa dhunkan jira xasan iyo xusein iyo saasuu keeni doonaa dadka ahlu jafaaga ee qallalan ee reer baadiyahan ilmahooda dhunkanin mana fiicna in looga daydo arrintaas naca wa mucaanaqati alqaadimi ninka soo galay oo la qoorqooreysta isagana min safarin ka soo galay wa mucaanaqati alqaadimi buu yiri ee qofka haddaad isla joogteen ood shalay is aragteen oo magaalo isla joogtaan oo kale maalan maalin walbood is aragtaan mucaanaqa sunno ma ahan iyada naca marka safar ka soo gala saas oo kale wakarahat linxinaa-i can abi lkhadaab qataadata qaala waxau yihi qultu lianasin baa waxaan ku iri qataadata bnu dacaamata saduusiyi weeyaan ninkan abulkhadaab qaala waxau yihi qultu lianasin anas baa waxaan ku iri akaanat ilmusaafaxatu musaafaxadii ma ahayd fii asxaabi rasuulillaahi asxaabta rasuulka dhexdooda asxaabta rasuulka hadday is arkaan mise salaami jireen gacanta misgelin jireen qaala nacam buu yihi haa rawaahu lbukhaariyu marka in sunno ay tahay wacan anasin radia allahu canhu qaal lamaa jaa ahlu lyaman reer yaman markay yimaadeen qaala rasuulu llahi rasuulkii waxau yihi sala allahu alayh ali wasalama qad jaaakum waxaa idiin yimid ahlulyamani reer yaman ayaa idiin yimaadeen wahum walxaal hum iyaguna awalu man ay yihiin dadku ugu horeeyo jaaa bilmusaafaxati la yimid musaafaxada reer yaman baa idiin imaadeen iyaguna waa dadkii ugu horeeyo musaafaxa la yimaado marka waa lagu ammaanay marka nacam musaafaxadaas iyo gacanisgelintaasay la yimaadeen marka waana lagu ammaanay marka oo sharciga marka ammaanista lagu ammaanay bay sunno ku noqday marka nebiga uu ku ammaanay sala allahu alay ali wasalam ayb yani marka gacangelinta yani musaafaxada waxay ku egtahay qofka yani inuu saas yiraahdo qof kale gacanta geliyay bisay ku egtahay wacan ilbara rawahu abu daawuuda biisnaadin saxiixin ayuu ku wariyey bukhaarina adabulmufradka isnaadkuna waa saxiix wacan ilbaraa radia allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi maa min muslimayni laba muslim ma jiraan yaltaqiyaani kulmaayaan fayatasaafaxaani isgacan qaadayaan ilaa haddii ay jiraan gufira lahumaa waa loo dhaafaa qabl an yaftariqaa intaynan kala tegin ka hor inta aynan kala teginba ka hor waa loo dembi dhaafaa marka musaafaxada iyo isgacangelintu faa-iidadaasay leedahay sunnaday kamid tahay yaraysanin iyadana nacam oo kolkaad saa sidaa samayso waa lagu dembi dhaafayaa niyadda gasho marka in lagu dembi dhaafayo rawaahu abu daawuud abu daawuud baa wariyey xadiidka marka waa xadiid oo duruq buu ku yimid wacan anasin radi allahu canhu qaala qaala rajulu nin baa wuxuu yihi yaa rasuul allah rasuulka ilaahayow arajulu ninka mina anaga naga mida yalqaa akhaahu walaalkiiba uu la kulmayaa aw sadiiqahu ama saaxiibkii ayanxanii lahu ma u foorarsanayaa foorar xoogaa yarna u dugaya yani waxyar saa u dugo foorarsan qaala laa buu yihi maya qaala waxau yihi fayaltazimuhum ku dhagayaa marka wayuqabiluhu ma dhudhunkanayaa qaala laa maya buu yihi qaala fayakudu biyadihi gacantiisuu qabanayaa wayusaafixuhu asalaamaya waa gacan gelinayaa marka qaala nacam buu yihi haa qaala waxau yihi haya fa biyadihi gacantiisa miyuu qabanayaa wayusaafixuhu ma gacan gelinayaa marka qaala nacam buu yihi hah rawaahu tirmidiy waqaala xadiidun xasanun isnaadka xadiidkan xandalata bn cabdillaahi saduusiyi ayaa ku jira waana daciif nacam sidaa marka u ogow oo xadiidka dacfi baa ku jira waxa la salaama isgacan gelinayana waa laba nin laba naagood dabcan nin iyo maxaarimtiis dabcan haweydiis iyo kale iyo walaashiis iyo amaa laakiin nin iyo naag ajnabi ka ah maya nacam kuwa ayago gacanta isma saarayaan maxaa yeele nebigu wuxuu yihi sala allahu alayh waali wasalam walyadaani tazniyaani labada gacmood way zinaystaan wazinaahuma albatshu labada gacmood zinadoodana waa haween in lagu qabto ajnebi ah qofka ajnebi ka ah marka musaafaxada iska jiri marka ama maraha ku duubato ama ama gacan gacantoo qaawan ha keento maxaa yeele badshi baa leeyahy qofka inuu qabto naam sidaa u qabto waa zino naam oo gacantiia zinaysanaysa naam sidaa marka iska jir marka salaanta yani lagu leeyahay marka adiga haween ajnabi idinkalama dhexaysa nacam ayb haddii shaqo lagugu diida diidayo haddii kalaba nacam ayb haddii shaqo adi aada ku weynaysid iyo haddii kalaba maxaa yeele ila yani waxaa ka daran un qofka yani inuu rabbi adeeco waay maaha inuu yani qof adduunyadiisu un say rabto say adduunyadiisu tahay qof u ekaanayo lama raba nacam qof yani adduunyadiisi iyo diinkii hadday iska hor yimaadaan diinka hormarinayo laa shaka ilaahayna waxbuu siinayaa ninkaasi wixii uu ilaahay darti uga tegey laabudda yacni ilaahay waxuu siinaya wax ka weyn xataa haddaan adduunkii lagu siinin maalin yacnii adduunkan laga tegay oo aakhira la joogo oo thawaab sida loogu baahi badan yahay oo aada oon loogu qabo ilaahay siinayaa subxaanahu watacaala ayb marka taana waxay tusaysaa tacdiim ullah towxiidkii bay kamid tahay laftirkeeda oo maxaa yeele towxiidka yacnii waa min kamaali towxiid ilaahay darti inaa wax iskaga dayso wax fudud maaha waa qof ilaahay la weyn yahay unbaa yeeli kara nacam amaa qofka hadduu alla aanu la weyneyn laa yubaali u aaba yeeli maayo shaqadiisaas unbaa u daran wacan safwaana bni casaal radia allahu canhu qaal qaala yahuudiyun yahuudi baa eh, wuxuu ku yihi lisaaxibihi saaxibkiisa idhab binaa nakeen ilaa haada nabiy nabiga nakeen xaggiisa fa faatayaa way yimaadeen rasuulallahi rasuulkay u yimaadeen sala allahu aleyh ali wasalam fasa'alaahu way su-aaleen can tisci aayaatin sagaal aayadood bay weydiiyeen oo bayinaatin cadcad sagaal arrimood bay su aaleen oo cadcad fadakara alxadiida bau sheegay ilaa qowlihi laga gaaro markuu ka jawaabay nebiga faqabalaa yadahu labadiisii gacantiisii bay dhunkadeen warijlahu lugtiisii bay dhunkadeen waqaalaha waxay dhaheen wa qaala waxay yidhaahdeen nashhadu waan qiraynaa anaka nebiyun inaad nebi tahay nimankaan hadda su-aalan markameeshaad imaanaysa nimankaan hadda sidaa ku muslimeenna maya kuma aynan muslimin sidaan limaada inuu nebi yahay unbay qireen nacam qofku ku islaami maayo intaasoo waa inuu qiraa nebi inuu asaga u yahay annagaad nebi noo tahay ma dhihin rasuulba annaga noo tahay ma dhihin marka yahuudda nubuwada nebiga yacni qaar qaar badan oo kamid a nebigu inuu nebi yahay waa aaminsan yihin laakin waxay u aaminsan yihin carab inuu nebi u yahay nacam oon ayaga loo soo dirinba soo ma garanin walidaalikay gaalo ku noqonayaan marka marka nashhadu annaka nabiyun nebi maxamed inuu rasuul yahay wallee waa ogahay aniga laguma islaamo nacam nebi maxamed rasuul alla soo diray inuu yahay oo caalamkan dhan loo soo diray inuu yahay oo isagana uu ku jiro markuu sidaa qirta oo muslimaya nacam qofka yahuudiga ama nasraaniga ama cidii kale nebiga aan nebinimo u ogolayn waa inay sidaa qirto ayagu hadda waa ogaadeen inuu nebi yahay waa ogyihiin laakiin maxay maxaa ka maqana inay nebiga u hogaansamaanehayd soomaha inqiyaadkii baa ka maqan maa dad badan baa islaamka dhan ba yani waxa lagu islaamo aan fahamsanayn xaqiiqada nacam marka <clears throat> waxa weeyaan waxaa dhici karta marka qofkii shuruudii laa ilaha illa allahu ma yaqaano waxay keenaya marka hadduu shuruudi aanu aqoonin qofkiio shuruudii wax ka maqan tahay haddana in muslim uu u haysto al aladha wal min dalikana waxay tahay qofkii yiraha war qofkan shuruud baa ka maqanoo sidaan laguma islaamo waxaa laga yaabaa inuu yacni <clears throat> guluw intuu ku sameeyo uu yiraahdo kan waa takfiir inuu war takfiir rag la yaqaan waayo waxay wax ku takfiiriyaan la garanayo oo yacni qawaacid wax kuma takfiiriyaan takfiirku naam qawaacid ahlu sunna kama indilaaqaan kama duulaan dadkii muslimiinta isaa ku gaalaysiiyaan jusafan takfiirka waa goobeeyaan ayagana ayb <clears throat> laakiin qof yacni ku tag wax ku yani dhahayo war laa ilaha illa allahu shuruud bay leedahay nawaaqid bay leedahay qofku haddii uu leeyahay te qofkaas waxma gaalaysiinin qofkii ilaahay rasuulkiisu ay gaalaysiiyaan haddii la gaalaysiiye ma ahan takfiir takfiir qalada ma ahan taasoo kale nacam qofkii allay rasuulkiis gaalaysiiyaan de ilaahay rasuulkiis baa gaalaysiiyey adiga xaggee uga keenaya islaamnimo marka nacam marka waa <clears throat> marka in la ogaado eh, yani <clears throat> iqraarka keligii kuma filna qofkan inuu qiro alle inuu allihii abuurtay uu yahay inuu qiro keliya kuma filna waa inuu caabudaa laga raboonayaa nacam inuu nebi maxamed nebi yahay keliya kuma filna iqraarkaas laabudda nebibuu ii yahay daacadiisa waa igu waajib inuu yiraahdo waa inuu dusha u rito yacni nebigan anaa la iisoo diray inaan adeecaan waajiba igu tahay hadduu intaas <clears throat> yiraahdo ee ay dhacdo markaas inuu ka tago shay waajibo nebiga u diray da markaas caasi muslim ah waayo shaygaas hadduuna iskiis gaalnimo u ahayn shayga hadduuna sidiisa gaalnimo u ahayn amarkii rasuulkaad ka tagtay maalan waa dambaawdaa lagu leeyahy waa gaal baa tahay lagu dhihi maayo maxaa yeele dusha mar hore waxaa u ridatay waaji nebiga daacadiisa inaad ka dambaynayso dusha u ridatay waa inqiyaad waxaa la yidhaha aslul inqiyaadka qalbiguu ka guntamaa soma kasin marka taa marka nimankaan hadda marka nashhadu anaka nabiyun markay leeyihiin ma ahan yacni eh, inay sidaa ku islaameen ma aha sidaa ogow marka ayaysa kaa hoosbixin rawaahu tirmidiy wagayruhu biasaniida saxiixa qof baad arkaya yani intaasoo nawaaqid oo min nawaaqid alislaama ku qumtay xujaa ku oogantay maca dalika yacni ninku hadduu waaba mar muslim ou ahaaba kaanamaa inuunan gaaloobinba nacam waa hadduu muslim ahaa laa yakfur yani nacam marka taana waxay khilaafsan tahay yani manha manhaju ahlisunna waa khilaafsan tahay in lagu degdegaana ma ahan dabcan in lagu degdegaana ma ahano waxay u baahan tahay yacni cilmigeed qofku haddii uu leeyahay aanu kuna degdegin qawaaciddii ahlu sunnadana uu ku socdo qofkaasi takfiiri ma ahan marka can ibni cumara radia allahu canhumaa waxaa laga warinaa ayb qisatan qaala fiiha ayaa laga wariyay qiso uu yidhi dhexdeeda fadanowna min annabiy nabigaan usoo dhawaanay sala allahu alayh ali wasalama faqabalnaa yadahu gacantiisaan dhunkanay rawahu abu daawuuda abu daawuud baa xadiidka wariyey sanadkiisa yaziid bnu abi ziyaad alhaashimi nin la yiraahdo ayaa ku jira waana daciif marka xadiidkan dacfi baa ku sugan isaga wacan caaishata radia allahu canha qaalat kii horese waxaa weyaan isagu eh, xaafidku takhriiju axaadiid alkashaaf ayuu wuxuu ku yiri rawaahu alxaakim waaxmed waisxaaq abu yacla waabaraaniyu dhammaantood cabdillahi bni salima can safwaan ayay ka wada werinayeen cabdullahi bnu salimahaasna Eh, waa markuu weynaaday xifdigiisii baa xumaaday xadiidka sanadkiisa marka waa daciif xataa kii hore labadan marka isku xigtaa dacfi baa ku sugan oo sheegayso gacan dhunkashada wacan caaishata radia allahu canha qaalat qadima zayd bnu xaarihata almadiinata bau soo galay warasuulullaahina sala allahu alayh ali wasalamna fii beytii uu joogo gurigayga fa ataahu waa yimid faqaraca albaaba albaabkiibau garaacay faqaama ilayhi nabiyu sala allahu alayh ali wasalam nabigaa u kacay yajuru thawbahu isagoo maradiisii jiidayo factanaqahu waa qoorqooreystay waqabalahu waana dhunkaday rawahu tirmidiyu waqaala xadiidun xasan ayb xadiidkan isagana sanadkiisa laba daciif baa ku jirto tadliis ibn isxaaqna waa ku jira maxamed ibn isxaaq ayb xadiidta noocaa nabiga caleyhi salaatu wasalaam marka lagu leeyahay faqaama ilayhi nabiyu sal l slam yajuru thawbahu oo kale hore waxaan usoo marnay marada inaan dhulka lagu jiidin xadiidtan yani kuwan oo kale waxaa lagu jamcin karaa waxay tahay de marka oo nebigu laleeyahay maradiibuu jiiday waa mar xaalatu fasac iyo argagax xaalad qof hurdo kasoo kacay loogama qiyaas qaatay yani xaaladda caadigaa ah, ma ogtahay qoraxdii baa madoobaatay nebiga waa argagaxa soo argagaxayo daf maradii soo siistoo gurigiibu kasoo baxay waa soo baxay wahuwa yajuru thawbahu taasoo kale marka waa xaalad ka duwan waay xaaladda yani caadiga ah marka qof argagaxsan oo maradiisii soo boobay un yacni isla mid ma iyo marka nebigu uu leeyahay dharka yaa yacni anqowga yaan laga hoos marinin iyo nacam marka wuxuu leeyahay sidaasoo marka uu dhahayaa nacam ayb saasay marka culamada ku jamcinayan wacan abi darin radia allahu canhu qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka waxau yihi laa taxqirana ha yaraysanin min almacruufi macruufka xaggiisa shay-an waxba ha ka yaraysanin walow an talqaa aaba la kulantid akhaaka walaalkaa biwajhin weji taliiqin furfuran rawaahu muslim macruufka ha yaraysanin walow walaalka aa la kulantid weji furfuran oo markaa qaabilaysaa weji furfuran dhoolla cadayn ay ku qaabisho yani waxaa weya macruuf ajar baad ka helaysaa iyadana alaaqat lwajhi waa dadka muslimiintu asal saasay ku yihiin in wejiga loo furfuro way dhici kartaa marka laakiin xaalaadka qaar nebigu waa dhici jirta xanaaq inuu ka muuqdo yani waa xaalaad dhifo qof mathalan yani arrin koray camal macsi camala ama yani e, dembi weyn bau koray oo kale si loo tuso qofkii yani in markaas yani wejiga loo e, wejiga nebiga waa isgedin jiray oo rasuulka sal ll ly slam wejigiisa waa doorsoomi jiray xaaladaha qaarkood markuu aada u caroodo qof hadal uu yiri oo kale ama waxyaabahaas marka un waxaa ukhuduucaysaa mar walba xaalka lagu jiro asalka laakiin asalka laakiin qofka muslimka waxaa weeyaan in wejiga loo yani asalka laakiin waxaa weeyaan qofka muslimka in wejiga loo furfuro ayb wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala waxa uu yihi qabala annabiyu sala allahu alayh wali wasalam nabiga wuxuu dhunkaday alxasana bna caliyin xasan bin cali ayuu dhunkaday radia allahu canhuma faqaala alaqracu bnu xaabis aqracu bnu xaabis baa wuxuu yihi ninkii raggii waaweynaayo reer baadiyaha ayuu ahaa reer kadafaan qadafaan odaygeedu ahaa nacam waxa uu yihi ina lii casharatan ina lii casharatan toban ayaan leeyahay oo min alwaladi ilmo ah maa qabaltu ma aanan dhunkanin minhum iyaga axaddan midna kama dhunkanin weligey faqaala llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku waxau yihi man laa yarxam qofka aan naxariisanin laa yurxamu looma naxariisto shaqsiga aan naxariisanin oon isaga dadka u naxariisanin loo naxariisan maayo ilaahay uma naxariisto muttafaqun calayhi waxaa laga qaadanayaa marka ilmaha in la dhunkado oo nabiga caleyhi salaatu wasalaam xasan buu dhunkaday marka ilmihii in la dhunkado oo qofka aan ilmaha dhunkanaynin oo xiriir uunan kala dhexaynin ilmihiisa xiriir naxariiseed uunan kala dhexaynin waa qof ad adag oo qallafsan oo naxariis lahayn nacam taasina sunnada kuma jirto ayb marka dadka yani waxaa weyaan dhaqanka baadiyaha leh magaalo hadday doonaan ha joogaan qasab maaha dad badan oo magaalo jooga waxaa jira dhaqan baadiye leh nacam oo ad adayg iyo qallafsanaan ay ku jirto oo asaga iyo ilmaha ay kala ul iyo yacni dagaal unbaa asaga ilmaha ka dhexeeya nacam wax kale kama dhexeeya guriga markuu soo galo ilmaha kusoo ordaan oo kale naxariis iyo ay ka dayaan yaa waxaa dhici karta inuu garaaco ama uu ku qayliyo oo iga dheera wasaqdaada iga wad najaastaada iga dheeray buu leeyahay nacam marka ilmuhu waxaa weyn haddaan najaas lagu ogeyn asalku najaas ma ahan iyada xataa laftirkeeda nacam marka ilmihii hadday kusoo ordaan inuu qaado oo dhunkado oo yacnii yani ilmuhu inuu dareensiiyo marka shafaqo iyo dhimrin inay ugu jirto ayagiina dabcan markaas naxariis waa gelay nacam laakiin waalid iyo ilmihiis oo un colaad un ka dhexaysa nacam haweentii asagii colaad baa ka dhexaysa waalidkii ilmihii colaad kulligood marka guriga dhan baa wuxuu ka samaysan yahay marka colaad iyo qaylo unbuu ka samaysnaanaya wax fiican ma ahan marka taas nacam annaga marka in badanoo dadkeena kamida a saasaa waxay u tahay yani ilmihii waxaa laga yaabaa inuu ka faanayo nacam ama sanka diif uu kuleeyahay iyo wax lamida oo kale iga dheeraa buu leeyahy nacam hooyada unbuu ku tuuraya keliya nacam marka qofka inuu yani waxay ahayd yani ilmihii naxariis uu tuso ay muttafaqu calayhi markaa naxariis la-aan waayo taasoo kale kitaabu ciyaadati lmariidi qofka midka jiran booqashadiisa ayuu u kitaab yahay qofkii jiranaa in la booqdo aadaabta ku tacalluqdo wa tashyiici lmayiti mid ka dhintay janaasada in la sagootiyo oo la raaco waasalaati caleyhi in lagu tukado wa xuduuri dafnihi duugtiisa in la xaadiro waalmukthi nagaadi cinda qabrihi qabrigiisa la joogo bacda dafnihi marka la duugo kadibna xoogaa yar qabrigiisa la joogo nacam oo dabcan loo duceeyo inta loo duceynayo iyo wa nacam ayb baabu ciyaadati lmariidi buu u baabiyey mariidka soo booqasho kan jiran lasoo booqdo waxyaabahan yani waxay kamid tahay maxaasinta islaamka waa ku yartahay dadka aan muslimiinta ahayn dhaqankan aada buu ugu yaryahay nacam marka waa maxaasinta islaamkay kamid tahay bal ayaga qofka la booqdo ee dadka tirada badan ay booqdaan oo kale waxay u haystaan war ninkan ma nin lacag lahaa ma nin madax ahaa saasay leeyihiin nacam qof iska caadiya yani yaa la booqan karaa isma dhahayaanba dad tiro badan ay soo booqanayaan walaaltinimo iyo islaamnimo iyo ay u booqanayaan can ilbaraa bni caazibin radia allahu canhuma qaal amaranaa rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka waxauna faray biciyaadati lmariidi midka jiran booqashadiisa wa tibaaci iljanaasati janaasada raacideeda wa tashmiiti alcaatisi midka hindhisay yarxamuka allah in la yiraahdo hadduu alxamdu lilah yiri wa ibraari lmuqsimi midka dhaartay in loo baarinimo fala dhaartiisa wallaahi waxaase ii sameynay iskaga sameey intuu dambaabi lahaa wa nasri lmadluumi midka laga gardaran yahay in la garab istaago oo loo kaalmeeyo hay wa ijaabati daaci daaciga midka yacni kuu yeero cunto iyo cunto casuumaad kuu sameeyay in la ajiibo wa ifshaai salaami salaamtoo la faafiyo mutafaqun caleyhi fiirisay u wada fiicfiican yihin waxaana dhan mujtamacii taraabudkiisii iyo isku xirkiisii yay ka qeyb qaadanayaan dadku yacni ha jeclaadeen oo aan asbaab lahayn ma jirta nacam diintu markay dadku ha isjeclaadeen leedahay asbaabtii ay isku jeclaa waa u sheegtay asbaabtii xiriirkooda uu ku xumaan lahaana waa u sheegtay nacam ee adiga haddaadan rabin waa gooni iyada nacam ayb marka waxau yihi amaranaa rasuulu llaahi sala allahu alayh ali wasalam biciyaadati lmariidi bnayuuna amray kan jiran in la booqdo wa tibaaci ljanaasati janaasada oo la raaco wa tashmiiti alcaadisi oo la farax geliyo wa ibraari almuqsimi midka dhaartoo loo baarinimo falo wa nasri lmadluumi madluumkoo loo gargaaro qofka laga gardaraya seed ugu gargaareysaa haddaad dulmiga celi kartid kan dulminaya haddaad ka qaban karto inaad u gargaartid haddii aa hadal ka dhihi kartid oo hadalkaaga xataa uu soconayo inaad tira war ninkaan dulmiga ka daa ama adigii hadalna kuma lihid gacanna waxba ugama qaban kartid se ugu gargaare ninkii wax ka qaban kara inaa u sheegto war hebeloo la dulminaan arkay war ninkaan niyo dulmiga aan ka kor qaadno wax fiican waay nacam xadiidkii nabiga sala allahu alayh ali wasalam wuxuu ahaa xilfi wuxuu yiri qabla alislaam islaamka ka hor ayaan waxaan galay uu yiri adeeradaybaan waxaan la galay uu yiri heshiis heshiis ayaan la galay xilfu lfuduul amase xilfu lmutayabiin xilfi la yiraahdan la galay buu yiri adeeraday oo gaala ah markaas dabcan ayagoo gaale ah, gaalo oo yani qabla alislaam waay ayaan la galay hadda waxa uu yihi xilfigaas yani ballantaas adduunka iyo wax kor saaran ma siisteen yii nabiga sala allahu aleyh ali wasalam maxay ahayd marka xilf xilfigaas wuxuu ahaa qofka laga ger daran yahay in loo kaalmeeyo saasay isku ballansadeen nin madluuma ah, haddaan aragno aan u gargaarno wax fiicanoo laysku ballansado waay nacam ee eh, laakiin yani inta in laysku ballansado aan dulmino iyado wax fiican maaha ayb sida badan baad waxay tahay yani aan dulmina wax laysku ballansada nacam ayb lacagaa la aruurinaa waxa loo aruurinaa marka wax uun baatil a ah, nacam oo dulmi iyo wax lamid in lagu sameeyo kaas maya nacam cagsigeeda waa fiican tahay war aan ninkii dulman aan wax u qabano nacam dulmiga ka qaadna wax fiican wa nacam ayb marka xataa fiiri nabiga sal ly slam xilfigaas yani yani waxyaa taas yani nasrulmadluum wuxuu kala tacaawunay oo u kaalmaysta dadaan muslimiin ahayn ay u kaalmaystay maxaa yeele sharcigu shayga ilaahay jecel yahay haddaan mafsado kale ka dhalanaynin adiga ciddii samaynaysaa inaad la kaalmaysatood la kaashato soo ma garanin masale marka in la fahmo u baahan waay hadda yani dadkii diintii yani fahamsanaa ama akrinaya ka wareersan tahay masalada iyadaa nacan qof madluum oo layska dulminayo la dhibayo loo gargaara markaas wuxuu kuleeyahy maya waxaan waxa waaye qof unba ujeedaa keliya nacam ee ninka u gargaarayo qoladan u gargaarayso saas waayo uu leeyahay nacam koox hiblaayo waayo madaxtinimay rabaan ama waa koox fulaan amase yani madhabkaasay aaminsan yihiin buu leeyahy ictiqaadkaasay qabaan ma u kaal aniga mma ma ku darsamaayo uu leeyahay nacam kalama qeyb qaadanayo madluum in loo gargaaro nebigiina dadkaasu kala qeyb qaadanaya marka diin mau fahamsan yahay marka waayahay marka kooxahan nacaybka ka dhexeeyo aada u tiro batay nacam xadna ma leh qofku marka inuu kulligood ka wada fogaado oo qof allaale qofkii yacni wanaag ka shaqeynaya hadduunan dulmi wadin mafsadana aynan ka dhalanaynin inuu wanaagga kala kaalmaysto nacam taasaa khayrka ugu jiraa nacam laakiin nin uun hal qol ou deeqo hal qol adiga weliga ayaan lagugu soo xiranin nacam kaina ina man kaana cidd cid allaale ciddii la doona ha kugu xirata nacam anu magacyadooda muhiim ma aha yacni kun magac ha halahaadaan hadday doonaan ama iyaysan magac lahaanin oo annagu magac malihin xataa hadday leeyihiin mar haddii dhaqankooda noocaasi ha yeelin marka yacni masaa-il iska waadixoo dad madluum loogu gargaarayo loo jeedo waxaan aragnay yacni laleeyahay yani hebel iyo hebel soo meeshaas kuma jiraan naga dhaaf bis nacam waxaan waa baatil nacam mar hadday hebel iyo hebel ku jiraan nacam adiga hebel iyo hebel maxaa ka rabtaa qofkan madluumka u gargaar hadday wax kale la imaadaan iskaga tag nacam inta khayrka iyo xaqa joog mar walba allah lmustacaan wanasri lmadluumi waijaabati daaci daaciga oo la ajiibo qof hadduu kuu yeero casumaadkuusna ajiib wa ifshaai salaami salaanta yan maanic kale jirin dabcan waifshaai salaami salaantoo la faafiya muttafaqun calayhi wacan abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalama qaal xaqu lmuslimi cala lmuslimi khamsun muslimka xaqa uu muslimka kale kuleeyahay waa shan raddu salaami waciyaadatu lmariidi waitibaacu ljanaa janaazadoo la raaco wa ijaabatu dacwati dacwadoo la ajiibo wa tashmiyat lcaaqisi muttafaqun calayhi ayb ciyaadatulmariidkuu ka rabaa marka wacanhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalama in allaha caza wajala alle yaquulu yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha wuxuu dhahayaa ya bna aadam bani aadamow maridtu waan jiraday falam tacudnii ima soo booqanin qaala waxau dhahayaa yaa rabbi rabbiyow kayfa acuuduka see kuu soo booqdaa wa anta adiguna rabbulcaalamiin aad tahay see kuusoo booqanaya ilahu adna rabbulcaalamiin baad tahay qaala waxau yihi amaa calimta miyaadan ogeyn amaa calimta sow ma ogid amaa calimta ana cabdii ma ogidoo ana cabdii addoonkayga amaa calimta miyaadan ogeyn ana cabdii addoonkayga fulaanan hebel ahaa marida inuu jiraday falam tacudhu ma aadan soo booqanin amaa calimta ma ogidoo annaka adiga low cudtahu haddaad soo booqan lahayd lawajadtanii cindahu agtiisa ay heli lahayd ya bna aadam istadcamtuka waa kaa quudin dalbay war quud isii baan ku iri naam falam falam tudcimnii ima quudinin qaala yaa rabbi kayfa kayfa udcimuka sidee kuu quudiyaa waanta anta rabuulcaalamiin adoo rabuulcaalamiin ah ila ilaahay wuxuu le wahuwa yucimu walaa yucamu ilahay isaga wax quudiya lama quudiye qaala maa calimta miyaadan ogeyn annahu istadcamaka cabdii addoonkaygaa kaa quudin dalbay fulaanun hebel falam tudcimhu ma quudinin waxma siinin ama calimta ma ogidoo annaka adiga loo adcamtahu haddaad quudin lahayd lawajadta dalika cindii agteydaad ka heli lahayd kaas ya bna aadam istaqaytuka istasqaytuka waan kaa waraab dalbay falam tasqinii ima waraabinin qaala yaa rabbi kayfa asqiika see kuu waraabiyaa wa anta rabu lcaalamiin yaad tahay qaala istisqaaka cabdii fulaanun addoonkaygii hebel ahabaa kaa waraab dalbay falam tasqii ma aadan waraabinin amaa calimta soo ma ogid annaka adiga low saqaytahu haddaad waraabin lahayd lawajadta daalika kaagaas baad heli lahayd cindii agtayda rawaahu muslim xadiidkan marka macnihiisa ilaahay isagaaba tilmaamayba nacam uma baahna wax kale nacam midda kale waxaa weeyaan xadiidkan yacni waxaa ku ibtilaysan nimankan yacni mucadilada oo ilaahay tilmaamihiisa diido ayaga waxay rabaan marka inay tilmaan ilaahay kitaabkiisa oo ku sheegtay inay awilaan oo ay macnaheeda inta ka qaadaan macno kale ku fasiraan markaas waxay leeyihin marka laga celiya maxaa noogu diidaysaan xadiidkanba waa kanaaye macnihii maridtu ilaah ilaahay markuu leey waan jirada macno kalaa lagu macneeyey annagana maan maan iskaga macnayno maa noo daysaan bay leeyihiin jawaabta hadda waxay tahay da ilaahay subxaanahu watacaala isagaa macneeyey aduguma ilaahay baa tahay nacam marka adigu kalaamkaaga waxyi miya marka adiga wax macnayntaada waxyi miyaana rasuulkaa loo dhaafay wax macnaynteed iyo ciddii isaga wax ka fahamto ka cambaartay taas marka waa khalad nacam soo ma garan midda kale goormaa ta-wiil loo baahdaa sideedaba tawiilku wiilku saxiixi faasid buu leeyahay ta-wiilka waxaa loo baahdaa yusaaru cinda daruura daruura markay timaado horta yacni hadalkan ayaan macnihiisa ku socon karin hadalkan macnihiisa kuma socon karaba nacam markaasaa waxaa loo baahanayaa in macaani kale loo raadiyo laakiin isagoo sidiisa ku socon kara macaani kale in loo raadiya maba ahaba nacam walidaalika hadalkan sidiisa kuma socon karo maridtu ilaahay yani yani qofka muminka wuxuu ogyahay alle inuusan jiranin ma ogtahay naam markuu leeyahay yani e, e, istadcamtuka falam tudcimnii alle inuunan quudanin oo isaga aan la quudinin aayaddaaba kuu sheegtaba oo huwa yucimu ilaahay isagaa wax quudiy walaa yucamu isaga lama quudiyo marka adigaa soo ogaatay inaan alla la quudinino cunto la siinin waa ogtahay ma ogtahay marka ishkaal waxaa imaanaya marka istadcamtuka see loo fasiraa marka nusuustii baa kuu fasirtay haddana marka waxyigii baa kuu fasiray marka waxa aan isku haynana marka nimankan yani wax awilaya yani wax alle rasuul ay ka hadleen iskuma hayno kan adiga jeebkaaga aada soo bixisay waay midkan diidanaha aniga nacam kaas naga daabis nacam midka nebiguna una aan ka imaanin allana aan ka imaanin saxaabadana aan ka imaaneyn tuurkaas nacam kan aan waa isla wada ogolna kan ma diideyne nacam soo ma garanin walidaalika marka waxau rabaa xadiidkanba wuxuu u daliishanayaa ilaahay qowluhu tacaala toddoba aayadoo qur-aanka uu ku yiri alraxmaanu cala alcarshi istawaa uma istawaa cala alcarshi ayuu wuxuu leeyahay istawaadan istowlaa baan ku fasirayaa ilaahay carshigu u qaalib noqday oo u adkaaday haye wahuwa yani wahuwa alqaahiru fowqa cibaadihi fawqiyatu sharafan ku fasiraa haye aamintum man fi samaai malagan ku macnaynaa buu kuleeyahay nacam de waxaan aada ku macnaynaysaa midaan lamid maahan tan ilaahay baa saa u macneeyey tan adigu aada wadata ma ilaahay baa u macneeyey mase rasuulka u macneeyey hadday u macneeyeen waa qaadanaynaa le rasuul macnuhu waxa ay ku macnaha ay sheegeen laakiin haddii kale sideedaas udaa waa lagu wadi karaay nacam ilaahay carshiga u ka sarreeya haddii la yiraahdo habka uga sarreeyana ilaahay aan u dayno cilmigeeda anaga ma naqaan aan dhaano wuxuu sheegtana aan u dayay ilaahay subxaana watacaala limaa khalaqtu biyadaya ilaahay laba yad bou sheegtay taanna ku shabihi mayno mana diideyno laysa ka mitlihi shayun huwa samiicu lbasiir bis intaas adig haddaa ku ekaato macno maa kaa qaldamayo nimankan marka sifaadka ilaahay lagu diro ta-wiiliyo iyo yacni niman kaloo ayaguna cagsi waxaa jira kasii fog oo layiraa baatiniya la yiraahdo firaqu lbaatiniya baatiniyaduna iyagu waxay awilaan wax kasto axkaamta ayaga ilaahay ku diray axkaamtaa lagu diray axkaamta yani awaamirta iyo nawaahida dhan ta-wiilay ku dhufanaan salaad waxa la yidhaha waxaan la tukanayo shanta salaadood oo sujuudda iyo rukuucdana ma jirtay kuleeyihin salaad yani imaamkaaga inaad la ballanto waayo kuleeyi soonka maxaa la yidhaha imaamkaaga sirtiisa inaad ilaaliso waay cunto iyo jimaac iyo waxaan laga soomayo macnahaas ma lahanay leeyihin baatiniyada nacam firaqooda waa badan yahay nusayriyada kamida duruusiyiinta kamida ismaaciiliyada kamida caalamka aada ugu nool yihiin macruuf weyan firaqu la yihahda axkaamta dhan ayay waxay ka dhigayaan marka ay macno kale ku fasiranayaan salaad male soon male xaj male waxba male cibaadaad male xaaraanti yani male xaaraan wax la yiraha ma qabaan macaani kale ay ku fasiraan zinada wax kalea laga wadaa bay leeyihin oon la fahmeynin aakhiradiina waa ta-wiilinayaan sidoo kale janno i naar iyo aakhira ma aaminsana waxay leeyihiin jannadan iyo naartan naarta waxaa weeyaan wax jira maahane dadweynaha ayaa haddii aan naar loo sheegin ma ka harayaan dulmiga nacam si ay dulmiga uga haraan waa in naar lagu cabsiyaabay le ilaa wax jira ma aha nacam kuwaas culimmada isgaalnimadooda kuma aynan shakinin soo ma garanin nimankaas maxaa u keenay inay heerkaas gaaraan ta-wiilka u keenay marka ninka ninka marka baatiniga haddii uu yiraahdo war anigu intaanan ta-wiiliyey axkaamtii iyo yacni aakhiradii baan ta-wiiliyey Eh, maxaa lagu qabsanaa haddii ninkaan loo ogolaya ta-wiil isagana kanna tilmaamihii ilaahay buu ku diran yahay de waxaa weye ninkan markuu yiraa tilmaamihii ilaahay aniga waa tawiilinaya wiilinaya kanna waxuu dhaha axkaamta iidaa aan ta-wiiliye sharciga dhan talaacub buu noqonaya moogtahay walidaalika ibnulqayim raximahullah wuxuu yihahdaa wuxuu ku mithaalay laba ninoo xoole isku darsado toban dirham midna uu laba dirham keenay midna sideed dirham tobankii ay isku dareen baa marka mid hal dirham buu cunay qiil iyo waxbuu ku cunay kii kalena sagaalkii kale qaatay oo cunay kii sagaalkii kii marka halka qaatay baa wuxuu yihi midkii sagaalkiiba wuxuu ku qabsanaya marka maxaad sagaal maxaad daraahimta u dhamaysay d adiga tawiilka aada halka xabo ku cuntaa sagaalka aniga aan ku cunay buu dhahaya isaguna marka yan waxaa weya tawiilku tawiilka faasidka kulligiis waa xun yahay nacam nin laga yeelayo male nacam adiga inaad tilmaantii ilaahay ku iska tawiiliso laguu daayo kana la qabsado mma sax ma aha nacam rawaahu muslim xadiidku muslim baa weriye marka xadiidka iyo macnihiisu isay iskula wada jiraan ayb marka haddii alla oo wax macneeyana ta-wiil ma ahano waxyi waayo aan qaadanayna wacan abi muusa radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalama cuudu lmariida midka jiran booqda wa adcimu ljaa midka baahanna quudiya wafukku lcaani wafuku lcaaniya midka yacnii qafaalanna fakiya wafukuu fakiya alcaaniya midka qafaalan maxbuuska ah maxbuuska yani gardarada u xiran waay abcan maxbuuska yani dulmiga u xiran ama maxbuuska sidiisaba yani waxaa weyaan dhowr dhowr weji bay yeelan kartayo qofkii eh, eh, muslimka ahaayo gaal eh, yani u qafaalan oo yani u qafaalan ayb iyo waxaa kale noqon kartaa qofka muslimka oo laftirkiisa xaq u xiran xaq buu u xiran yahay iskama bixin karo xaqii marka in laga bixiyo maalan qof buu si kama u dilay aduu siyaabo unbaa diyaa lgu diyaa lagu yeeshay diyadiiba u xiran yahay oo kale maalan diyada inaad adiga ka bixiso ninkan xabsiga ka fakiso ka bixiso way fiican tahay ee lagama wada macnaha yani qof xaq u xiran yani hala fakiyo yani taas iyada waxaa weyaan cuquubaadkii sharcigii baa meesha lagu baabi-inaya macnuhu sidaas ma ahana wafuku fakiya alcaaniya midka ah, qafaalan rawahu lbukhaariy alcaani alasiiru weeyaan yuufuuna bاnadri wayakhaafuuna yowma kana sharuhu mustatira wayuطcimuuna aطacaama calaa xubihi miskiina wayatiima waasiira asiirka marka in loo kaalmeeyo wacan thawbana radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wsalam qaal iyo dadkaana da wadankii laysaga qabsanayo lacagaha loo xiran oo laleeya keen lacag n intaas hadaada keenin waxba lagu dayn maayo na kuwaas masaakiinta saas kale la yeelo waxaa weeyaan oo gardarada layskaga xiranayo in marka qofkii marka ka bixin karo waxaas oo ka faki karo uu fiican yahay fukulcaaniya maxaa yeele ninkaan xiranayo dembi uu ka galay ma laha wax dembi u ka galay ma jirta ayb iyo kuwii kale ayagu laftirkooda dadka dadka inta iska qafaashaan meel inta iskaga xirtaan taleefon dir dhahaya kuwaas ayaguna yani dadka qafaasho noocyadiiso dhan qafaalkooda tiradii ayuu ka batay nacam wacan thawbaana radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal ina almuslima muslimka idaa caada hadduu booqda akhaahu walaalkii almuslima muslimka ah lam yazal ka zuuli maayo fii khurfati ljannati jannada yacni gurashadeeda miraheeda inuu guranaayo ka zuuli maayo xataa yarjica ilaa uu kasoo laabto qiila waxaa la yihi yaa rasuul allah wamaa khurfatu ljanna maxay tahay qaala janaaha yani gurashadeeda jannadiibu iska guranaa mirahi jannadaba guranaya in allaale inta uu kasoo noqonayo waa qof muslim walaalkiis adou booqdo oo jiran rawaahu muslim ciyaadat lmariidku marka way wanaagsa waa fadligaabay leedahay wacan caliyin radia allahu canhu qaala samictu rasuula allahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulkaan maqlay yaquul isagoo lemaa min muslimin muslim ma jiro yacuudu muslimin muslim booqanaayo qudwatan yani kalahaad subaxa iyo qoraxda intay kasoo baxda inta udhexay aroor booqanayo yani ilaa sallaa caleyhi waxaa u duceysa sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag xataa yumsiya ilaa uu ka galab haysto wain caadahu haddii uu booqdo cashiyatan galab eh, eh, wain caadahu ma booqdo cashiyatan galab ilaa sallaa caleyhi waxaa u duceeyey sabcuuna alfa malakin toddobaatan kun oo malag xataa yusbixa ilaa uu ka waabariisto wa kaana lahu waxaa u sugnaanayo khariifun gurasho fi ljannati jannada dhexdeeda rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasan alkhariifu athamaru waa miraha almakhruufu la gurto ay lmujtanaa la gurayla guranayo ayb xadiidkan isagana tirmidi baa weriye waana xadiid saxiixa fadaail badan baa ku jirta marka nacan qofka marka qofka booqanayo inuu soo istixdaarsano toddobaatan kun oo malag inay u duceyneyso marka waqtiga yarkoo aada yani masuugeyso wax weyn buu ku dhaafinaya marka wax weyn ayuu ku dhaafsiinayaa wacan anasin radia allahu canhu qaala kaana ulaamun yahuudiyun kaana ghulaamun wiil ayaa ahaa yahuudiyun yahuudi yakdumu nabiya sala allahu alayh waali wasalama nebiga inuu u shaqaynayo ahaa kaana ghulaamun wuxuu ahaa ghulaam wiil ghulaamkaasoo yahuudiyun yahuudi ahaa yakhdumu inuu u ukhidmaynayo annabiya sala allahu alayh ali wasalam famarida nabigu waa jirade famarida wiilkii waa jirade faataahu nabiyu nabigaa u yimid sala allahu alayh ali wasalam yacuuduhu isagoo booqanaya marka waxaa laga qaadanayaa gaalka marka in la booqan karo haddii uu jiran yahay nacam in la booqan karo weliba islaamka loo bandhigi karo xaaladaasoo kale waxaaso dhan buu xadiidku daliil u yahay faqacada cinda rasihi madaxiisa agtiisao fariistay faqaala lahu wuxuu ku yihi aslim alla u hogaansan fa nadara ilaa abiihi aabihi buu eegayo wiilka aabihii buu fiiriyey walxaaluhu isaga oo cindahu agtiisa ah faqaala waxa uu yihi aabihii ilaahay ka keenay un adic abalqaasim adic war maqal abalqaasim abulqaasim dhegeysa buu yii maqal waxuu ku dhahay fa aslama waa islaamay cunugii markaa fakharaja nabiyu waa baxay sala allahu alayh ali wasalama wahuwa yaquulu isagoo dhahayo alxamdu lilaahi ilaahay baa ammaan leh alladii allihii anqadahu ka koriya min annaari naar ka badbaadiyey allihii naar ka badbaadiyey ayaa ammaan ay u sugnaatay sidaa buu yiri waxaa laga qaadanaya marka mariid gaala in la booqan karo muslimka waaba soo sheegna isaga dacwadi in loo bandhigi karo xaalatu nasci waxaa laga qaadanayaa hadduu islaamo inay anfacayso islaamku u anfacayo laakiin waa goormo oo islaamku anfaca waa marka intayna naftu halkaas imaanin xaalatul qarqara intaan la gaarin ninkii waa jiranya sakaraad baa saaran laakiin weli naftiisa inta sooma gaarin neefqaadki ma gaarin dhuunyeeriski ma gaarin islaamkiisu ansaxaya laakiin dhuunyeeriska hadduu gaaro ma ansaxaya islaamkiisi yani mar hadduu malaaigtii arkay oo uu yani u jeedo oo nafti halkan kalxamaha ay marayso ee qirif qirrifta ay marayso markaas islaamka maya nacam maxaa yeele waxaa nabiga sal ll ly slam waa kii yiri yani ilaahay addoonka toobadiisa waa aqbalaa maa lam yuqarqir xaalatulqarqara haddaanu gaarin oo uusan dhuun yeerinin dhuun yeeris haddii uusan gaarin fircoon markii uu la halaagay waa kii yidhi laa ilaaha ila aladii aamanat bihi banuu israa'iila wa ana min almuslimiin ilaahay waa ka dhahay marka al-aana waqad casayta qablu wakunta min almufsidiin lagama yeelin marka mar haddaad cadaabkiiba caayintay ood aragtay baa aragtay islaamkuna eyb ayuu ku fiicnaa islaamkuna wuxuu ahaa iyagoo waxaano dhan kaa maqan yihiin inaad rumaysay ahayd hadda daa aragtayba bisuhaya nacam waa nin naar inta la geliyey naar arkay ilaah haddaan islaamaya nacam falamaa ra-u ba-sanaa qaaluu aamanaa billaahi waxdahu wa kafarnaa bimaa kunaa bihi mushrikiin falam yaku yanfacuhum iimaanuhum lamaa ra-u ba-sanaa iimaankoodii ma anficin markay arkeen baaskeeni iyo dhibke iyo dhibkii yani ka daahnayd waxyaabaas o dhan baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa sidoo kale faraxa nebigu ay farax gelinaysa qof inuu yacni eh, u hanuuno siduu nebigu ugu farxi jiray sala allahu alayh waali wasalam marka dadkan nebiga marka zamankan hadda yacni nebiga baasaysanayaan oo yacni nebigii ka dhigaayo yani wax uun yani axad uun mar walbo yani dil iyo loo soo diray iyo dadka ka dhigaayo oo aan raxmaddii nebiga aan arkaynin waa khaldan yihiin nacam maxaa yeele nabiga caleyhi salaatu salaam lababa waa loo soo diray waxaa loo soo diray dee nebiyu raxma u ahaa wamaa arsalnaaka ilaa raxmatan lilcaalamiin raxmadiisana wamin raxmatihiina waxaa kamid a inuu dadkii dacwada u bandhiga markay qaataanna ku farxo wamin raxmatihi sidoo kale waxaa kamid a yani cuquubaadka sharciga inuu fuliyo nabiga sal l slam naxariistu yani meelna waa ku ammaanan tahay meelaha qaarkeedna naxariistu ammaan maba ahaba naxariistii saxda ahaydna ma aha haddaad tirahdid yani cuquubadii ilaahay ayaan tacdiilinayaa dadka waa ka dayna waa uga naxariisana haddaad tiraahd wasaariqu wasaariqatu faqdacuu aydiyahumaa azaniy azaaniyatu wazaniy fajliduu kula waaxidin minhuma mi-ata jalda hadaa tiraha dadkaan uga naxariisanayaa ma u naxariisanin dadkan dhibkooda ka talinaysaa maa ee dadkan cuquubada ilaahay uu ciqaabaya hadday dembi geystaana dan ugu jirtaa iyaga ilaa haddaanay dan ugu jirin ilaahay maba ku keeneenba cuquubada intaa le muxuu ku falaa ilaahay dadka cadaabkooda iyo dhibkooda soo ma garanin sidoo kale yacni nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu marka diintiisa u nusreeyo oo u gargaaro cadowga uga gargaaro ee uu diintiisi u dagaalamo yacni ma diideyso inuu naxariis badnaa rasuulka sala allahu aleyh ali wasalam kulluhu yacni waxaa hal daraf keliya maaha in laga qaaqaado un diinkii nabiga yacni siiradiisa marka laga hadlayo jawaanibteedao dhan in laga fiiriyay u baahan tahay rawahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa weri marka qofka daaciga caalimkaa isagana inuu dadka yani hidaayadooda ou jeclaado waa yani waxaa weyaan xadiidku waa tusayaa sida nebigu ay farax gelin jirtay oo kale can caaishata baabu maa yudcaa bihi lilmariidi mariidka waxa loogu duceynayo u baab yahay can caaishata radia allahu canha ana nabiya sala allahu alayh ali w salam kaana wuxuu ahaa idashtaka shtaka alinsaanu qof hadduu xanuunsado ashay ashay hadduu ka xanuunsado minhu isaga kamid a ah. aw kaanat bihi ama yacni meel isaga ku taal jirkiisa meel kamid a ah hadduu ka xanuunsado aw amase kaanat bihi ay ku sugnaatay dhexdiisa qarxatun boog ow jurxun ama dhaawac qaala nabiyu sala allahu caleyh waali wasalam nabigu wuxuu dhahayay biisbuucihi fartiisa haakadaa sidaan oo kale wa wadaca sufyaanu sufyaan wuxuu dhigay ibnu cuyeyna araawi sufyaanka xadiidka warinayo sabaabatahu murugsatadiisa fartan bilardi dhulka ayuu saa nabigu marka fartiisaanbu dhulka saa u dhigi jiray uma rafacahaa waa soo kor yeelay wa qaala wuxuu yii markaa marka nabigu marka ficilkiiba dadka tusayaa farta ayuu dhulka saa ugelinay waa soo qaadaya markaas wuxuu dhahayaa bismi illaahi turbatu ardinaa biriiqati bacdinaa yushfaa bihi saqiimunaa biidni rabbinaa sidaa u dhaha martuu sidaa ugelinaa bismi illaahi ilaahay magaciisaan ku tufayaa ugu tufayaa turbatu ardinaa dhulkeena ciiddiisa biriiqati bacdinaa qaarkeen candhuuftooda yaa yushfaa bihi yushfaa waa lagu shaafiyaa bihi kaasi saqiimunaa keena jiran biidni rabbinaa baa lagu shaafiyaa lagu caafiyaa rabbigeen idinkiisa mutafaqun caleyhi marka saabuu farta dhulka u gelin jiray sidaasuu dhihi jiray meeshii ayuu marka saari jiray wa ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga kaana wuxuu ahaa yacuudu bacda ahlihi ehelkiisa qaarkood ayuu booqan jiray yamsaxu biyadihi lyumnaa gacantiisa midig ayuu ku masixi jiray wayaquulu wuxuu dhihi jiray allaahuma raba annaas adhib ilbaas washfi anta shaafi laa shifaaa ilaa shifaauka shifaaan laa yuqaadiru saqamaa gacanta buusaa inta ugu masaxo ayuu wuxuu dhihi jiray allaahuma yaa allaahu allow raba annaasi dadka rabbigoodo sifadaasuu ku tawasulaya adhib ilaahu tagsii alba'sa dhibaatada dhibaatada ilaahu tegsi washfi ilaahu caafimaadi anta adiga ayaa ashaafi midka wax shaafiye ah laa shifaa-a caafimaad ma jira ilaa shifaa-uka adiga caafimaadkaad bixisa mooyaane shifaa-an caafimaad caafimaadkaas oo laa yuqaadiru aan ka tegaynin saqaman jiro caafimaadkaasoo aan jiro ka tegaynin yacni qofkaan isaga dhan ilaahu caafi waa jiraha uga tegin sidaan buu dhahayaa muttafaqun caleyhi burdo hala saara ma jirta nacan burdada isagaa jiro ah nacam haddii lagu akriyo waa khatar na isagaa jiro ah nacam inuu jiro yahayna iyo in kalena ha ka hadlayn haddaadan macnihiisa aqoonin nacam iyadoo laftirkeeda nacam qofkii macnihiisa yaqaano oo fahamsan u daa hay dadka qaar waxaa weeyaan burdo maa jiro ah waa kugula murmaya war macnihiisa ma taqaana ma aqaano kuleeyahay nacam te maxaad uga murmaysaa marka haddaadan macnihiisa aqooninba marka nacam ayb bisinkii iyo yani waxaa weya waxaa weya qofkan yani waxaa laleeyahay intaasoo jeer baa waxaa lagu akriyay qur-aan waa qur-aanka waxaa ka teri waa burdaa u dhimanaa laleeya burduhu xagu ka imaan burduhu muxuu yahay marka maqaal lahu miya qur-aanka ilaahay baa qur-aanka ilaahay baa waxaa laleeyahay yani waa ninkan waa looga caajisay qur-aanki waxba looga qabo waay burda se wax looga qabana marka yaase burdaha laysku akriya yani xagay ku taallaa adciyadii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam oo taallo dadka kuwan ma baranayaan dadka hadda yacni la aado laga yaaba yani dadka qaarkood ay quransaar iyo u aadaan maba yaqaanaanba adkaartan iyo ducadan dhan banaan kaas waxaa kasii daran munaaqibka isagan dadka lagu lagu dul akrinaayo lagu dejinayo iyo madadka iyo waxyaabahaasoo dhan nacan madad maa huwa ilaahay keyrkiis baa la qabsanaa ilaahay keyrkiis ayaa yaa yaa loo qeyshanaa ilaahay baaba joogee nacam marka ninkii ilaahay keliya hala qabsaday yiri ceeb ma u sameeyeen ninka ilaahay keliya hala baryo yiri ceeb ma sameynin marka waxyaabaha qofka lagu aqrina adiga laftirkaaga haddaad yacni de naftaadana mas-uulaa ka tahay ilmahaagana mas-uul baad ka tahay xaaskaagana mas-uulaa ka tahay meelahaas kana u dirta ma aha nacam shirkiyaadka iyo qurunka uu yaallo nacam ayb hadda khamri in la cabo iyo in shirkiyaad lagu dhawaaqo kamri in lacabaa khamri in la cabaa waa dembi shirkiyaad in lagu dhawaaqo waa gaalnimo maa labadaa dembi ummadii ma kala fahmayaan way badan yihin marka waxyaabaha maanta dhan munaaqib maaa maxaa lagu akriyaa malaktu ardullaahi sharqan wagarban wain shitu afnaytu lanaama bilaxdatin dhulkii ilaahay bari iyo galbeed anaa iskale milkiyey haddaan doona khalqigaan ilbiriqsigaan ku baabiina qof jirinaad maxay u tariya waaas wa amrii amrullaahi in qultu kun yakun amarkeyga waa amar ilaahay tashbiih baliiqu ku dhigaa nacam aniga amarkeyga waa amarkii alloo kale kun haddaan dhaho yakun waa iska ahaana nacam hadduu sidaa iska ahaanaya muxuu u dhintay asaga waayahay marka oo godkaas cariiriga badanna oo u galayna nacam xayaatadan iyo khayrkan iyo xayaatadan iyo muxuu uga tegay yani iyo waxyaabahaas oo dhan marka waxaa weeyaan waa mashaakil aada u tira badan naam marka wuxuu leeyahay eh, saana marka nebiga uu ku ducey jiray washfi anta shaafi laa shifaaa ilaa shifaauka shifaaan shaafin caafimaad laa yuqaadiru aan ka tegaynin saqaman jiro aan ka tegaynin muttafaqun calayhi wacan anasin radi allahu canhu anahu qaala lithaabitin raximahu llah anas ibnu maalik baa ardaygiisii thaabit thaabit ibnu aslam albunaani ayuu wuxuu ku yidhi alaa arqiika makugu tufaa biruqyati rasuulillahi sal l slam rasuulka tuftiisa makugu tufaa qaala waxau yihi balaa inaada igu tufin iska daa igu tuf rasuulka tuftiisa yaa diidaya nacam qaala waxau yihi allaahuma raba annaas mudhib alba's ishfi anta shaafi laa shaafiya ilaa anta kuwa caafiyaa ma jira ilaa anta adiga maana shifaaan shifa caafimaad laa yuqaadiru aan ka tegaynin saqaman jiro rawaahu lbukhaariyu ana bukhaari baa wariyey sidaan baa marka la yeelayaa nacam tufta iyada yani shardiga loo shardiyo yani culamada shaaficiyada iyo keyrkoodba yani fuqahada islaamka tufta waxay u shardiyaan yacni inay tahay awalan dikri ilaahay inay tahay ama qur-aan inay tahay ama ducooyinkan rasuulka ama magaca ilaahay ama yani tilmaan ilaahay inay noqoto qasab waay oo dikri ilaahay inay tahay waa in la fahmaayo waa in wax la gara kara ay tahay oo la fahmaayo ay tahay waa inay shirki ka nabad gashaa tuftu yani waa inay shirki ka nabad gashaa waa inay dikri ilaahay inay tahay dikri saxiix dikri mahuura saxiixa dikri waa inay tahay yani dikri waxaan ka wadnaa qur-aan xadiid waa sida tan oo kale amase ilaahay magacyadiisoo kale yaa qofka loogu alla baryaa naam yaa allah yaa casiiz yaa raxiim markaasaa lagu tufayaa oo kale dhib male taasoo kale waana in la fahmaayo macnaheeda naam oo nabiga markii la weydiiyey tufta ii iisoo bandhigo yiri tuftiina horta ii sheega waxaa dadka ku akhrisaan wixii marka dabcan shuruudahan le waa aqbalay wixii aan lahaynna nebigu waa celin jiray nacam tuf aan macnaheeda la fahmaynin wax jira ma aha nacam ayb shirkiba iyaynan ahaanin hadday doonto mar haddaan macnaheeda la garanaynin ninkii keenay ha loo dhiibo nacam hay oo mathalan yani waxaad arkaysaa qof baa qof wax ku akrinaya wax ku akrinaya lama garanayo nacam xirsiba u goynaya xirsiba u xiraya qardhaas oo kale wuxuu u qorayaa marka qardhaas annagaa aragnay annaga xitaa qardhaas la furfuray oon furfurnaan ku aragnay waxaa lagu qoraa qaaf qaaf qaaf qaafa ku qoran qaaf kaligiis naam caq caq caq caq caq caq naam iyo waxyaabahaasoo kalea ku qoran asmaa jinni weeyaan waxaasoo kale waxaa laga yaabaa inay tahay magacyo jinni oo ninkan jinniga ou kaalmaysto oo jinnigii ou faray war sidaan u qor magacyadan qor qofkan u xir layiri nacam jinniga dadka inuu baadiyey unbau rabaaye nacam waxaan marka xirsi dadka u wada xiran qur-aan kaliya ha u moodin nacam dadkaan reebaadiyaha waa iska masaakiin waxba ma yaqaanaan nacam khatar waay marka waxaan aaday khatar u yihiin nacam ilaah in laga cabsado la ogaadaa muhiima nacam haddaan marka anaga tan oo kale hadda ma naqaan caq caq caq waxay tahay laakiin waa suurtagal magacyo jinni inay tahay qur-aan inaynan ahayn waa ognahay duca nebi inaysan ahayn waa ognahay magac ilaahayna inuunan ahayn waa ognahay waxaan tuur marka nacam waxaas marka tufta iyada marka waa taas rawa lbukhaariy xadiidkan bukhaari baa weri xataa yani ma ahan wax yani dad dambe iyo culamo dambe waxay keeneen maa xataa yani xaafid ibnu xajar shuruudahaasuu sheega fatxulbaariga culummada shaaficiyada yani in badan oo kamida tusaanay u shardiyaan shuruudan aan sheegay u shardiyaan marka ninkii shaaficiya ku dayanayo waa kaas marka wacan sacd ibn abi waqaasin radia allahu canhu qaal caadanii rasuululahi baa booqday sala allahu calayh waali wasalam faqaala waxa uu yihi allahuma ya allahu ishfi sacdan sacd caafi allahuma shfi sacdan allahuma shfi sacdan rawaahu muslim marka qofka in la yidha allahuma shfi fulaan magaciisa ayaa laga qaadanaya oo alla loo baryo wacan abi cabdillaahi cuhmaan bni abi lcaas radia allahu canhu anahu shakaa ilaa rasuuli llahi nabiga ayuu u cawday sala allahu alayh waali wasalam wajacan xanuun ayuu uga cawday yajiduhu ou ka helayo fii jasadihi jirkiisa faqaala lahu rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulka waxauu ku yidhi dac yadaka gacantaada saar cala aladii maashi kii ta xanuunsaday min jasadika jirkaaga ka xanuunsaday meesha jirkaaga ku xanuunayso gacanta saar waqul waxaad tirahdaa bismi illaah halaathan bismi illaah bismi illaah bismi illaah dheh waqul sabca maraatin toddoba jeer waxaad tirahdaa acuudu bicizati illaahi wa qudratihi min shari maa ajidu wa uxaadiru sidaadh acuudu bicizati illaahi ilaahay cizadiisa yaan magan galay ilaahay waxaa cizadiisa waa tilmaantiisi waa la magangeli karaa acuudu bicizati illaahi ilaahay cisadiisaan magan galay wa qudratihi awoodiisaan magan galay min shari maa kii shartiisaan ka magan galay ajidu aan dareemayoon helaayo iyo wa uxaadiru aan ka cabsanaayo waxa aan dareemayo xanuuna iyo waxa aan ka baqaayo ka cabsanayo ilahay baan ka magan galay shartooda ninka marka adciyada aan ka tegaayo oo waxaan aan sheegnay qabsanaa ka waran marka atastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr soo maha wax liito ayuu soo qaadanaya wixii khayrka badnaabuu iska tuuraya dadka jahliga feeri sida u dhibayo rawaahu muslim muslim baa wariyey marka ducooyinka waa kan marka wacan ibn cabaasin radi allahu canhuma can inabiy sala allahu alayh ali wasalama qaal weli madad ma haynan can ibn cabaasin radia allahu canhuma can inabiyi sala allahu alayh ali wasalam qaala waxau yihi man caada mariidan man caada qofkii booqdo mariidan mid jiran oo buko kaasoo lam yaxdurhu ajaluhu waqtigiisi ownan imaanin nin jiran oo waqtigiisa aan imaanin yani waqtiga uu dhimo lahaa aan joogin yani tiisa aynan gelin fa qaala yiraahdo cindahu agtiisa ku yiraahda sabca maraatin toddoba jeer as'alu llaha alcadiima raba alcarshi alcadiimi an yashfiyaka toddoba jeer wousaa dhahayaa as'alu llaha alcadiima ilaahay baan su-aalanaya alcadiima alihida alcadiima weynaa weynaanta badnaa raba alcarshi carshiga rabbigiisa ahaa carshigii dayal cadiimi weynaa an yashfiyaka inuu ku shaafiyo ilaa caafaahu llahu ilaahay waa caafiya min dalika almaradi jirada waa ka caafiyaa qof mariida jiran markaad booqanayso sidaan dheh marka asal llah alcaiim rab alcarshi alcaiim an yashfiyaka todoba jeer tirso todoba jeer ha ka badinin hana ka yarayn toddobadan macnaha ku jira annaga ma naqaan nabigaa noo sheegay sala allahu alayh ali wasalam sideedna ma dhihin lixna ma dhihin toddobadou ku jiraa kheyrka marka soo ma garan toddobada marka tiradeeda sidaa yeel <clears throat> sidaa marka inuu yirahdo qofka mariidka ilaa caafaahu llahu ilaahi waa caafiya min dalika almaradi waa ka caafiyaa yani qofku marka wax ou jini wax weydiista maba ahan ba nacam in wax weydiista ma aha dadka yani jinka iyo ku yani yani ku la shaqaysta ama ku shaqaysto yani waxaa weyn marka horeba jinnigay isu dhiibayaan daacadii jinnigay muujinayaan qofkan waa jiran yahay maxaa dhacay isagiiba intaa jinnigii baa lala hadlaya markaas wuxuu leeyahay waaas waxaas keena wixii baa la keenaya asaa la adeecayba marka nacam daacadii jinnigii baa la adeecay moogtaha midda kale waxaa dhici karta yani inuu in la yiraahdaba waxaa dhacdaba cudurkiini waa la arkay caafimaadkiini cudurkiini waa la arkay caafimaadkiina cudurka iyagaa keenay dadkan ictiqaadkooda sida uu yahay caafimaadkiina isagaa haayo ninkaas marka muslim miya waayahay nacam qolooyinkan mingiska iyo booranaha iyo waxaas tumo yani cudur iyo waxyaabaha lamidka cudurkiina waa la arkay caafimaadkiiniyaa dhiman baa caafimaad uu ka sugay cudur isagaa ka sugaya waxaas marka iyo waa iskhilaafsan tahay hadiga nabiga caleyhi salaatu wa wacanhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam marka dadkii qofka waxaa laleeyahay wax kastaa lagala quustay see la yeelaya yani mushkilada ma maaha waxaa taal soomaalidu isticmaalaana eh, nin buko maxaa la yihaha boqol u talisay nin bukto nin buko boqol ayaa u talisa qofki u yimaada wixii u usheego iska yeela de ninka bukaa waa inuu yani muslim noqdaayo islaamkii uu xukumo waay hadii daawo inaa isdaaweysa way fiican tahay laakiin haddii lagu tilmaamo daawo aan xaaraam ahayn qaado tala ka yeel laakiin daawo xaaraan haddii lagu tilmaamo ha yeelin adii qof muslimaa ah tahay nacam waxaa dhici karta hadda waa bugtaa jiraha jiradii baa eh, dhimashadii baa qarka inaa u saarantaha dhici karta inaa ku dhimataa dhici karta shirkigaas nacam meeqaa ku dhimata iyagoo jinni la wacaayo oo boorana iyo mingiis laga garaacayo imisaa ku dhimateen nacam dadkan yacni hadda waxaa weya xaaladda ay ku dhinteen xaalad hagaagsan ma aha nacam ilaahan ka magan galnay wacanhu ana nabiya sala allahu alay rawaahu abu daawuuda watirmidiy waqaala xadiidun xasan waqaala alxaakim xadiidun saxiixun calaa shardi lbukhaariyi wacanhu ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nabiga dakhala calaa acraabiyin nin reebaadiyo usoo galay dakhala calaa acraabiyinba usoo galay yacuuduhu xaal oo booqanayo nabiga sal l slam wa kaana wuxuu ahaa idaa dakhala hadduu usoo galo calaa man yacuuduhu qofka uu booqanayo qaala wuxuu dhihi jiray nabiga laa ba-sa dahuurun in shaa allah laa ba dhib ma leh ahuurun nacam dahuurun da waa la kordhigayaa nacam ayb dahuurun jiradaada mid ku dahiraysa weeyaan dahuur waa waxa lagu dahaaro qaataa la dhahaa moogtaa biyaha iyo kale iyo marka dahuurun jiradaadan waa mid adiga ku nadiifinayso oo dembiga kaa dahirayso insha allahu insha allah nacam laa ba-sa dahuurun insha allah in la yihaha marka nin jiran marka la booqdo kale laa ba-sa dahuurun insha allah wax yar waay waa xifdi kartaaba nacam laa ba dhibaato male dahuurun waa dahaaro yani waa mid ku daahirinaysa jiradaadu maraduka yani yudahiruka jiradaadu way ku daahiraysa oo ku daahirinaysaa insha allahu ilahi hadduu doono yani dunuubtii iyo khabadkii waxaasay kaa nadiifinaysaa ilaahay baad u tegaysaa adiga oo yani nabadgala yani walidalika al yani nabiga sal l slam waxa uu yihi ina almumina yamuutu bicaraqi ljabiin qofka muminka waa dhimanaya wuxuu ku dhimanaya dhafoorkiisa oo dhididayo yani mukaabada iyo mashaqo iyo sakaraadka ka maraa qofka muminka a ah. ilaahay baa dunuubta ugu dhaafaya rawahu lbukhaariyu can abi saciidin alkhudriyi radia allahu canhu ana jibriila jibriil ata nabiya nabiga u yimid sal allahu alayhi waalihi wasalama faqaala waxa uu yihi yaa muxamedu muxamedow ishtakayta ma sheegatay yani ma xanuunsanaysaa buu yiri ayb qaala waxau yihi nacam haa qaala waxa uu yihi bismi illaahi arqiik ilaahay magaciisaan kugu tufayaa min kulli shayin shay dhammaantiis oo yu-diika ku dhibayaan kaaga tufayaa min shari kulli nafsin naf kastaa sharteeda ayaan kaaga tufayaa oo masacaynin ilxaasidin xasado allaahu alla yashfiika waa ku shaafinaya bismi illaahi arqiik rawaahu muslim sidaan yani qofka ducooyinka tana iyadana kamida nabiga sala allahu alayh waali wasalam jibriil baa u yimid jibriilaa ku tufay marka waxaa laga qaadanaya marka tufiddu inaysan dhib lahayn oo qofka qofka u yimaado oo ku tufo jibriil baa tufay nebigii baa tufay dhibaata male marka xadiidka isaga dhahayo hum aladiina laa yarquuna walaa yastarquun toddobaatanka kun ee jannada gelayso xisaab la-aan waa dadka aan wax ku tufin laguna tufin wax ku tufin ziyaadadaas waa shaad sida saxiixa waxaa weeyaan kuwa aan yani tufida dalbanin yaa laga wadaa maxaa yaele tufid inaad dalbato xoogaa tawakulka kaamil ma-ahan tawakulkaada markaad qof u baahato oo tira hebel waa kuu baahana kaale qur-aan igu akhri way banaan iyada laakiinse yacni waxaa ka fiicanba ina ilaahay inta iska tala saarato adiga inta isku tufto ama hadduu asaga kuu yimaado ku yiraa wa qur-aanan kugu akrinaa taasi waa yeelaysaa dabcan xadiidka laa yarquunada isagoo saas ziyaado ku tahay oo shaad bismi illaahi arqiika min kulli shayin yudiikan kaaga tufaya min shari kulli nafsin ow caynin naf kasta ama il kastoo xaasidin waxaa laga qaadanaya ishu inay jirto nacam wax jira inay tahay nacam qur-aankuna waa tusaya wain yakaadu ladiina kafaruu layusliquunaka biabsaarihim lama samicuu dikra wayaquuluuna inahu lamajnuun iyo waxaa kaloo laga qaadanayaa yacquub ilmihiisii marka uu ku yiri yaa baniya laa tadkhuluu min baabin waaxidin wadkhuluu min abwaabin mutafariqa hal albaab ka gelinina magaaladu yiri ee albaabo kala duwan ka gala il iyo wax lamida uga cabsaday dhowr iyo toban wiilay ahaayeen nacam marka isha yacni waxxaasidaysana badanaa waxaa weya waa naf liidato waay nacam naftu markay naf liidato tahay oo shar badan ay tahay shuruu shaydaankaa ku shaqaysanaa shuruurta ku jirtaa marka iyada waxaa weyaan ninka isha yani xaasidka ishiisa yani shaydaanku yani waa iska kaalmeynayaa laakiin yani shaydaankii isaga iyo yani midkan saaxirka waxay ku kala duwan yihin saaxirku shaydaankuba kaalmaystaa kan isaga ma kaalmaysanayo laakiinse shaydaanka iskaga kaalmeynaya marka nabiga caleyhi isalaatu wasalaam xasan iyo xuseinna ishaas ilaahay waa ka magangelin gelin jiray uciidukumaa bikalimaati illaahi taamati min kuli shayaanin wahaama wa min kuli caynin laama ayuu dhihi jira ilaahan idin magan gelinayaa yani shaydaan iyo waxa yani halaqyo ah oo dhulka korkiisa ku socdo hawaam iyo waxaan idinka magan gelinayaa yani wa min kuli caynin laama iyo il kastoo qaab daran oo xaasidad ah qofku marka isha waxaa weeyaan qofku markuu wax cajiib la arko qofka yani walaalkiisa wax cajiib la haysto kale maasha allah inuu yiraahdo maasha allah hadduu yiraahdo ishii waa ka leexinaysaa naam hataa yani qofka waxaa dhici karta cunug ilmihiisa inuu ilaystaa dhici karta naam intuu la yaabo yani hadduusa maasha allah dhihin naftiisa inuu ilaystaa dhici karta xataa maalkiisa ama cilmigiisa ama yani istiqaamadiisa markuu arka inuu is ilaysta hadduusa maasha allah isdhihin naam maxaa yeele wadakhala jannatahu wahuwa daalimun linafsihi qaala maa adunu an tabiida hadihi abada wamaa adunu saacata qaa'imata walain rudidtu ilaa rabbii laajidana khayran minha munqalaba qaala lahu saaxibuhu wahuwa yuxaawiruhu ilaa aakhir alaayaat aayaadkaas waxaa ku jiray markuu maalkiisii ka yaabay waxa uu yihi ana akharu minka maalan wawalada waxaa ku jirta marka aayadaha walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaa allahu laa quwata ila billah beertaadii niyo markaad gashay ood la yaabtay say u baxday iyo haddaad dhihi lahayd maa shaa allahu laa quwata ilaa billah waa fiicnaan lahayd naam marka ma yani qofka isaga laftirkiisa baaba is ilaysan kara xataa naam ay qofka marka haddou qof ilaystana waxaa fiican yani inuu u weyse qaato xadiidkii nabiga sidau ahaa sala allahu alayh waali wasalama inuu intuu u weyse qaatay biyihii uu ku weyse qaatay markaa qofkii marka lagu shushubo korkiisa naam xadiidka rasuulka saas uu leeyahay naam biyihii marka in la qaato korka looga shushubo haddii la ogyahay hadduu isaga ogyahay inuu sidaa u yaalo ugu xisaan faran dadka qaarkood hadda yani haddii la yiraahdo war qofkaan maasha allah dheh nacam sidaan ha dhehin maasha allah dheh hani maanaa qumay ah buu kuleeyahy nacam yani maanaa dadka ilaysto qumay ah buu kuleeya adaa is ilaysan kara xataa soo ma garan marka qofku inuu waxaa fiican yani isbaray yani ma yani inuu sida dadkeenuna maba ku badnaa maasha allahu waxaa laga yaabaa yani baabuurkan qurux badana gurigan qurux badana kan yani ninkan qurux badana wixii dhammaa qurux badana maasha allah lagu dari maayo hadhow dhibaatooyin marka waaweyn baa ka imaanaysa suurat lfalaqna yani isha iyo yani xaasidka shartiisa waa waa lagu waa laga magan galay ilaahay oo min shari xaasidin idaa xasad wacan abi saciidin alkhudriyi waabi hurayrata radia allahu canhuma anahumaa shahidaa calaa rasuulillahi bay xaadireen sala allahu alayh ali wasalam anahu qaala marka nebiga inuu jiro jirana waa laga qaadanaa xadiiska hore oo jiradu nebiga inay ku banaan tahay nuqsaanaynan ahayn anahu qaala inay ka marqaati waxay ka marqaati kaceen nebigu inuu yihi man qaala laa ilaaha ila allahu wallahu akbar sadaqahu rabuhu rabbigii waa u rumaynayaa faqaala laa ilaaha ilaa ilaaha ilaa ana ninkii laa ilaaha ila allaahu wallahu akbar yiraa rabbi waa u rumaynayaayo faqaala alla wuxuu dhahayaa laa ilaaha ilaa ana macbuud xaq lagu caabudaa ma jira aniga mooyaane wa ana akbaru wa ana aniguna akbaru mid yani wax kasta ka weynin badan baan ahay waidaa qaala laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lahu hadduu dhaho adoonkii qaala yaquulu alla wuxuu dhahayaa laa ilaaha illaa ana waxdii laa shariika lii sidaa buu dhahaya shariik malihi waidaa qaala laa ilaha illa allahu lahu lmulku walahu lxamdu qaala laa ilaha ilaa ana liya lmulku walilxamdu anaa mulkigu lilmulku mulkiga anuu ii sugnaaday walilxamdu ammaanoo dhan anaa iskale waidaa qaala laa ilaha illa allah walaa xawla walaa quwata ilaa billaahi qaala laa ilaaha ilaa ana walaa xawla walaa quwata ilaa bi wa kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray man qaalahaa qofkii yiraahdo fii maradihi jiradiisa ku yiraahdo uma maata ee dhinto lam tatcamhu nnaaru naar ma cunayso naartii cuni mayso rawahu tirmidiy waqaala xadiidun xasan xadiidkan sanadkiisa dacfi ayaa ku jiro sufyaan bnu wakiic baa ku jiro naam ayb shucbana isagoo kaloo wariya laakiin nebiga uma koryeelin sufyaan bnu wakiicna marka waxbaa ku jiro baabu istibaabi baabu istixbaabi suaali ahli lmariidi can xaalihi baabu istixbaabi suaali ahli lmariidi ninka jiran qoyskiisa in la su-aalo sunnanimadeeda can xaalihi xaalkiisa wax laga weydiiyo war ninkan sidee xanuunkiisu waa sidee see loo haayaa in layiraa can ibni cabaasin radia allahu canhuma ana caliya bna abi aalibin radia allahu canhu kharaja min cindi rasuulillahi nabiga agtiisu ka baxa sala allahu alayh ali wasalama fii wajacihi xanuunkiisa aladii twufiya fiihi lagu oofsaday faqaala naasu dadkii waxay dhaheen yaa abaalxasan xali waay kunyadiise kayfa asbaxa rasuulullaahi rasuulka see ku waabariistay sala allahu aleyh ali wsalam qaala asbaxa bixamdi illaahi baari-an naam asbaxa waa waabariistay bixamdillaahi ilaahay yani mahaddiis ayuu ku waabariistay baari-an yani isagoo yani nabadgalay yani beri ah ama baarian xaal uu yahay yani alla subxaanahu watacaala mid yani rawaahu lbukhaariyu xadiidka bukhaari baa wariyey marka xadiidka waxaa laga qaadanaa cali nebiga qoyskiisao kamid ahaa marka nebigi baa jiranaa isaga baa la su-aalay marka qofka jiran qoyskiisa waxbaa laga weydiin karaa intaas ay banaan tahay ayaa laga qaadanaya shuruurtan aan ka sheekeynaynay ahaa yacni hadda eh, isha iyo waxyaabahaasna dabcan waxa uun lagu tagsiin karaa waxay tahay qofka inuu adkaarta laasimo subxii iyo galabtii adkaarta kale yacni habeenkii markuu seexanayo mucawid qul huwallaha iyo mucawidateynka saddex jeer akhristoo ah ismarmariyo iyo yacnii aayatulkursigiyo oo akhrista iyo waxyaabahaas buu uga badbaadayaa nacam ilmihiisana inuu magangeliyo geliyo oo uu yiraahdo uciidukum bikalimaati illaahi taamati min kulli shaytaanin wahaama wa min kulli caynin laama sida nebiguba oo xasan iyo xuseen ilaahay u magangelin jiray ee sidoo kale yacni nabiyullaahi ibraahiimna wiilashiisa saasuu ilaahay u magangelin jiray isagana marka sidaa in la yeelo habkaas la raaco weyaan baabu maa yaquuluhu waxuu dhahaya ayuu baabyaha cadaynteeda man aysa qofkii ka quustay min xayaatihi noloshiisa noloshiibuu ka quustay muxuu dhahayaa can caaishata radia allahu canha qaalat samictu rasuul allahi sala allahu alayh waali wasalam nabigaan maqlay wahuwa mustanidun ilaya isagoo aniga ee cuskan xaggayga yaquulu uu dhahayo allaahuma kfir lii warxamnii ilaahu ii dhaaf ilaahu ii naxariiso waalxiqnii ilaahu ihaleeshii birafiiqi laclaa rafiiqii sareeye ilaahu ihaleeshii sidaa inuu dhaho marka allahuma kfir lii warxamnii waalxiqnii birafiiqi laclaa muttafaqun calayhi wa canhaa qaalat ra-ytu rasuula allahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulkaan arkay wahuwa bilmowti isagoo geeridii ku guda jira oo nafta laga qaadayo cindahu agtiisa waxaa ahaa qadaxun haruub fiihi maa biyo ay ku jiraan wahuwa isaguna yudkilu wuxuu gelinayaa yadahu gacantiisa filqadaxi haruubka uu gelinayo gacantiisiiba haruubkii weelkii biyaha ku jira inbuu gelinaya uma yamsaxu wajhahu wejigiisuu ku masaxaya bilmaai biyihi uma yaquulu wuxuu dhahaya allaahuma ya allahu allow acinnii ilaahu ikaalme calaa kamaraati lmowti sakaraadka mowtka sakaraadkiisa ilaahu igu kaalmee nacam mowdka sakaraadkiisa rabbi igu kaalmee wa sakaraati lmowti waa isku macno nacam sakaraatulmowtka ilaah iigu kaalmay caa waxay tidhi markaan arkay nebiga sida u sakaraaday cid aan sakaraad uga naxay maba jirin dambe cid isaga kadib sakaraadkiisu aan allal yani aan uga naxay sakaraad war qofkaan yani jira jiro badanaa muxuu saan ugu sakaraa aan is eri maba jirta tii nebigaanba arkayay tiri aaday u darneyd marka maxaa nebiga ajirkiisa iyo darajadiisa iyo kor lagu lagu geynayaa nacam ninkii markuu yihi inaka la rasuulka ilaahi adiga waa lagu qandhays ma lagu qandhaysiiyaa kamaa yuucaku rajulaani yani eh, mina laba nino anaga nagamida ah sida loo qandhaysiiyo kale adiga lagu qandhaysiinaya qaala ajal buu yihi haa ajalkaa la ii laalaabayaa buu yihi marka nabiga sal sl rawaahu tirmidiyu xadiidka tirmidi baa wariyey wabilahi towfiiq wsala allah wslam calaa nabiyina muxamed wacalaa aalihi wa saxbihi wasalam